الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الqushayري نysaburi رحimه الله حدثنا يحyى بن يحyى وqتيبة بن سعيid كiلaهma عن cabدالعزيز fii masalati jawaazi alkhudwa waalkhudwatayni fi salaat jawaazu alkhudwa waalkhudwatayni ow khadwa hal tallaabo iyo laba tallaabo inay bannaan tahay fi salaati salaadda gudaheeda oo haddaad salaadda tukanayso oon kaa soo maray waxaa lays amray khushuuc iyo in laga ilaaliyo salaadda waxaan maslaxadeeda ku saabsaneen ina fi salaati shuqlaha markuu nabiga calayh salaam yihi salaadu shuql bay leedahay ayada wax ku saabsan oo umuuraheeda ah unbaa lagu mashquuli karaa in la aamuso oo aan la hadlin oon la dhaqdhaqaaqin oo khushuucda la ilaaliyo sidaasaa asal ah haddana haddii loo baahdo ama salaadda maslaxadeeda ha keento ama ha keento maslaxo kale oo insaan muxtaramah ama qof muslimah oo wax laga qabanayo kale iyo dhaqdhaqaaqa sidaas oo kale ah hadday hal iyo laba tahay ama ay ka badan tahay oo saddex iyo afar ay tahay oo se isku xigin isku xigin mutafariq ay tahay waxba dhibaato salaada uma keenayso qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya waqutayba بن saciid albaqlaani ibnu jamiil kilaahumaa can cabdilcasiis ibn abi xaazim qaala yaxyaa akhbaranaa cabdilcasiis bn abi xaazimin can abiihi abiihi abu xaazim salama bnu dinaar alacraj can abiihi anahu ana nafaran ana nafaran jaa-u kooxbaa waxay u imaadeen nafaran koox yaa jaa-u u imaaday ilaa sahal binu sacd bay u imaadeen saxaabigaasi ay u imaadeen radia allahu canhu ardaa saxaabigana wuxuu ahaa aakhir man maata min asaxaaba fi lmadiina almunawara madiine saxaabiga ku dhinta kii u dambeeyey weeye sahl binu sacd bin saacidi xilli marka magaalada madiine waxaa soo martay wax saxaabi ah uusan joogin oo sahal ka ahayn sahal binu sacd base uu nool yahay baahida marka loo qabo waad garanaysaa in la helo qof nabi moxamed calayh salaam arkay oo maqlay oo hadyigiisi toos oga qaatay hal qofa ah hadduu ka haray sida loogu baahan yahay ay u tahay inuu allaalo wixii loo baahdaba in isaga loola cararo oo la weydiiyo si loogu qaato oo looga qaato cilmigaasi bisanadin caalin sanad caali ah oo mubaashir ah si toosa looga qaato qaala wuxuu yidhi ana nafaran jaa-uu ilaa sahl binu sacad bay u imaadeen qad tamaarow kooxdaas u imaanayana tamaarow waxay ku doodeen oy ku murmeen fil mimbari mimbarkii nabiga calayhi salaam min ayi cuudin laamihii huwa laga sameeyey geedka laga sameeyey iyo maaratay laamahan iyo mimbarkan ulahan laysku taxay iyo khashabkan laisku dhadhajiyey geedkee ka soo jeedaa oo laga sameeyey ayay ku doodeen waa geed hebel iyo waa geed hebel fa qaala marka sahal u imaadeen wuxuu yidhi amaa wallaahi baa ku dhaartaye inii laa acrifu waan garan min ayi cuudin huu geedku ka ahaa iyo allaamuhu ka ahaa ee laga soo guray waan garanayaa buui waa dhaartay jawaasu lxarifi min qayri an yustaxlaf qofka asagoo dhaar laga dalbin inuu dhaaran karo mararka qaar si kalsooniya iqo iyo deganaan ay u dareemaan marka wuu dhaarta wuxuu yidhi waan garanaya wamanna waan garan camilahu qofkii sameeyey ee soo sameeyey iyo injineerkii ama qofkii ka soo shaqeeyey ee mimbarka sameeyena waan garanayaa buuri weliba markaa uu hadlaayo qof aan isaga ahayn oo arrintaasi sheegi kara ma jirto oo toos u garanayo oo qisadii u joogay isagaa ka nool wa ra'aytu rasuul allah nabiga calayhi salaamna waan arkay awala yowmin maalintii u horraysay jalasa calayhi uu ku fadhiistay oo mimbarka nabiga calayh salaam intaan loo samaynin wuxuu ku khudbayn jiray tiir ka mida tiirasha masjidka ayuu nabigu qabsan jiray cuskan jiray marka dee istaaggaa dheer iyo hadday noqoto khudbatljamca iyo khudbatulxaajo kale hadday noqoto iyo arrimahaas dacwadee dadka uu sheegaya khayrka ah ee markuu wax soo kordhaba uu u sheegi jiray intuu istaago nabiga calayhi salaatu wasalaam way ku yar cuslaatay wuxuu u baahday meel uu ku fadhiisto oo uu cuskado ayuu u baahday meel hadduu istaaga uu qabsadana wuu u baahday maalintii u horraysay nabiga intii loo soo dhigay uu ku fadhiistana waan garan buu yidhi qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi lahu waxaan ku yidhi sahl binu sacd ninkan su-aasha wata waa ardaygiisa yaa yaa abaa cabbaas abaa cabbaasow sahal baa waxaa la dhahaa kunyadiisa abaa cabbaas isaga iyo waxaa wax kunya saxaabada la yidhaahdo abulcabaasna asaga iyo cabdulaahi bnu cabbaas ayaa ka jira cabdulaahi bnu cabbaas abulcabaas baa la dhaha kana cabaas baa la sawr sahl bnu sacd asaacidi faxadaana qaala ya faqultu lahu ya abaa cabaas faxadinaa noo sheeg marka waa dhaarato waxaa tihi anigaa garanayee noo sheeg qaala wuxuu yidhi arsala rasuulu nabiga calayhi salaam baa diray siday ku timid mimbarka ilaa imra'atin haweenay reer ansaareeda ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u diray fariin qaala abu xaasim wuxuu yidhi asagu innahu la yusammiiha sahal waa magacaabi jiray yowmaidin maalintaa magaceeda wuu sheegay laakiin way halmaameen gabadh heblo la yidhaahdo reer ansaareeda yuu nabiga calayhi salaam u diray fariin oo yidhi undurii ii fiiri ah, undurii intaad fiirisa bal ghulaamaki addoonkaada annajaar addoonkaada farsamo yaqaanka ah ee najaarka ah ee injineerka ah fundiga ah shaqada dhismada iyo waxyaalaha naxtiga iyo qoritaanka iyo waxaa yaqaanaa intaad fiiriso bal fiiri oo ka fikir yacmal lii ha ii sameeyo acwaadan laamo iyo geedo ukallimu nnaas dadka aan kala hadlo calayhaa korkeeda laamo oo aan cuskado markaan dadka la hadlayo aan qabsado on ku fadhiista markaan daalo ama fadhiga u dhexeeya labada khudba dhexdooda mucaarataha i sameeyo oo arrimihii hore ee istaag ahaa nabigu waa ku cuslaatay meeluu fadhiisto u baahday oo taaga saxaabaduna dee meel ay ka arkaan oo markuu qofka khudbaynaayo ama dadka u sheegaayo dadku hadduu ka yar koreeyo way fiirinayaanoo way wada arki karaan saa darteed buu xajatulwadaaca nabiga calayhi salaam hashiisii buu korka ka fuulay isagoo hasha saaran buu u khudbaynayay oo uu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam khuduu canii manaasikakum iga qaato iga barta xajka iyo sida loo xajiyo fa camila haadihi alaa arrinta waxaa ku jirta marka gabadhii dalabkii nabiga way aqbashay riwaayo kalaana jirto riwaayadan khilaafsan laakiin waa la jamcin karaayo culimmadu way jamciyeen waxay tahay riwaayada kale gabadha ayadaa soo gudbisay nabiga calayhi salaatu wasalaam inay u samayso mimbar oo waxay tidhi addoon najaaraa leeyahay oo farsamo yaqaanahe nabi allow meel yar korrayso ood cuskatood ku fadhiisato ha ku sameeyo tii bay marka nabiga calayh salaam u soo gudbisay yuu nabiga daba joogaa oo waxaad dhici karta in yoom yoomayn iyo muddo kasoo wareegtay marka arrinkii aad tiri injaazi oo samee oo amar bixi oo ha fulo wixii aad aad shiri waan samaynaynaa fa camila addoonkii asaga ahaaba ama waa sameeyey haadihi alaa saddexdan darajaatin ee darajooyin haadihi darajaat alaa taas wey saddexdan darajo ama muxuuha jaraanjar buu u sameeyey saddex jaraanjar buu lahaa mimbarka nabiga calayh salaatu wasalaam oo lagu istaagay tu kale tuna lagu fadhiisanayo ala darajaat sidaasuu u sameeyey marka mimbarka nabiga calayh salaam wuxuu ka koobnaa saddex darajo ka koobnaa saddex meel oo loo sameeyey oo jaraanjaro ah oo nabiga calayh salaatu wasalaam intuu ku istaago midda u koraysana uu ku fadhiisto sala allahu calayh waali wasalam sidaasuuna ahaa xilligii nabiga uu noolaa calayhi salaatu wasalaam abubakar radia allaahu canhu markuu khilaafada la wareegay tawaaduc uu tawaaducaayo ayuu saddexdii mid ka jaray oo yidhi mid ka gooya laba ka dhiga cumar radia allaahu canhu markuu imaaday yuu wuxuu yidhi anna midiga jara hal marka salka ku dhegan ayaa soo haray marka cuhmaan radia allaahu canhu markuu imaaday yuu wuxuu yidhi meesha ha lagu celiyo markaasay waxay qaar markay ka hadleen bay culimmada qaar waxay dhahaan waxay dhahaan haddii cumaan radia allahu canhu uuna saa yeelin la khadaba alkhudabaau lyawma fii bi'rin khudbada maanta waxay ka khudbayn lahaayeen ceel gudihiis oo hadduu kii imaada u yidhahna iga jara uu yidhaahdo ama aan hebel ka hoos maroon tawaaduco god baa la qodi lahaay oo halkaas soo hadli lahay yani waa nukadka culimmada sheegaa bay ka mid tahay laakiin cumaan radia allahu canhu waxaa la dhihi karaa sidii nabiga uu ku ogaa buu ku soo celiyey sala allahu caleh wasalam khulafadaas iyo labadaa imaamna way tawaaduceen oo xoogow tawaaduc iyo isliiditaan iyo in maqaamkii nabiga ay ka yar hoos maraan dhinacaasay ka fiiriyeen walikullin wijhatun huwa muwalliha ayib uma amara biha rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu amray gabadhii mimbarkii ay keentay marka mimbarkii oo saddex darajo leh amara bihaa wuxuu amray mimbarkaasi darajaad kale rasuululahi sala allahu aleyh wasalam gabadhii ay u keenta usoo gudbisay in la dejiyo fawudicat hada lmawdic meeshan hadda uu maanta taagan yahay yaallo halkaasaa la dhigay fawudicat hada lmawdic sahal baa markaa wuxuu leeyahay waad arataa mimbarka meeshuu yaallo halkaasaa la dhigay maalintaas laakiin alxamdu lilaah halkii buu weli yaallaa bartii nabiga calayh salaatu wasalaam uu ku ogaa lagama bedelin halaan soo sheegnay oo nas weeyaan oo sidii ayada ahayd walow masjidkiiba dhinaca hore ha laga waasiciyo ka fidee lama raacinin mixraabkii iyo meeshii imaamka uu istaagaya lama raacinine halkii nabiga calai salaam ku ogaa baa lagu dhaafay marka khadiibku halkaasuu ka soo khudbeen markuu khudbada boguu soo dhex qaadi dadka meeshii uu ku tujinayay buu geli yaanu nas weeyaan waa mimbarka waa nas lama bedelayo fa hiya acwaadda iyo mimbarka geedaha laga sameeyey min arfaai ilgaaba qaabo meesha la yidhaahdo geedaheedii dhuurtaheed ayuu ka ahaaday darfuhu waa geed la yidhaahda dhuur la yidhahdo wey alina waa la yidhahdaa afli darfana waa la yidhaahdaa waa geed tiirar iyo laamo leh dhaadheer oo wax laga dhisto oo wax laga samaysta weeye carradan hadda waamaha waxay ii sheegayaan dhallinyaradu iyo dadka yaqaana baadiyaha geedka dhuurka loo yaqaano waa geed yar oo nagaan oo aad u weyneyn oo yar oo wax geed iyo laan iyo mimber ha laga sameeyo ka suuroobi karta ma aha marka kaas ma aha midka loo jeedee waa dhuurta geedka mxua dharfaha midkeed ah dheer wey inuu dhuur yahay oo meelaha roolka qaar isaga oo geed weyna ah, oo geedaha weliba u dhaadheer ku jira ayuu ku yaallaa oo lagu yaqaanaa oo macruuf ku tahay marka in la iswaafajiyo dharfaa oo carabi ah iyo af soomaaligeenna dhuurka saan u naqaanay aan ku arki jirnay culimmadaannadana nagu fasireen ayaa maalin maalmaha ka mida ah sanata alfayn sanatu cishriin hijiriga markay ahayd waaxdu cishriinna ay gelaysay sanadkii labada kun ayaa markaa jaamica alislaamiya aan sanadkan takharujay ayaa dowladna noo qabtay dowlada markaa cawaali madiina dhinaca uxud ayaa dowlad nologu qabtay oo magaalada geeskeeda ah meel ku yaalla hool ah markaa hore baa onaga nin kale baxnay oo bannaanka u yar baxnay soo yar warwareegnay soo warwareegnay markaasaa meel yar beer ah oo eh, nin fallaax ah oo beeraley ah oo dadkan ajanabigaah u fadhiyo oo laakiin beeraha ka shaqeeya yaa wuxuu hoos fadhiyay geedkii dhuurkaa naftirkiisii hoos fadhiyey markaasaan waxaan idhi maa ismu haadihi shajara geeddan magaceed waxaan rabaa inaan ogaado sidii culimmadan ugu fasiri jireen darfaha iyo dhuurka dhuurkaneed waa naqaanay markaasuu wuxuu yidhi darfaa qaal laha yuqaaluuna darfaa waxaa la yidhahdaa darfaa ayuu yidhi marka sida marka culimmada ay kusoo af soomaaliga noogu soo fasireen iyo kutubta noogu fasiri jireen waa sanad muttasilah oo waafaqsan sidii ay ku soo maqleen min asaxaaba laga bilaabo ilaa yowmina tafsiirka asaga ah waxaad garanaysaa inuu yahay tafsiir saxa uu yahay ayaad garanaysaa tafsiir saxa inuu yahay marka darfaha waa geedkaas geedkaasa laga sameeyey aabada alqaaba waa meel madiine ku taalla oo dhinacan dariiqulmadaar madaarka iyo uxud iyo gadaashooda dooxo martay ahaan jirtay oo laba tog oo la yidhahdo toga la yidhahdo waadulcaqiiq ee dulxulayfa intuu ka soo maro dee madiina dhinacan bis ka mara dhinacan ka mara qiblateen korkeeda ilaa jaamacadda sokadeeda intaa mara togaas oo tog weyn oo mubaaraga oo nabiga calay salaam markii uu jibriil u yimaado u dhihi jiray inaka fii waadin mubaarak waadi barakaysan baad joogtaa waa u dhihi jiray nabiga calayh salaatu wasalaam jibriil baa ku yidhi fasalli fiihi ku tuko waqul xaja fii cumra xajatulwadaac waa kii nabiga saa ku yidhi marka toggaasoo tog mubaaraka ah, oo bacda culamaau lmadiina ayaa waxaa ka maqla iyagoo leh min barakatii waxaa ka midoo ah, ka soo guuriyeen odayaashii hore togaa marku uu soo baxo madiine ceelal bay laheed ay ka cabbaan reer madiina marka uu ceelashu ay biyayareeyaan togaa markuu biyo soo maro roob aan kor ka imaanin oo meel meelfog ku da'ay baa soo maraya togii togaa hadduu dhexda madiina saa usoo dhex maro oo dhanba way maaxan jireen way maaxan jireen biyaha ka imaan jireen wa min barakatihi barakaduuna u sheegay ka mid tahay marka togaa asagahe la yidhaahdo waadulcaqiiq iyo waadiga la yidhahdo waadulqanaat oo asagana dhinacan kale ka mara uxud labadaa waadi baa isku imaada buurta uxud gadaasheeda dooxa marka qaaba la yidhahdaa meesha ka dhalanayso waa kii daaqi jireen geela zakada iyo xoolaha muslimiinta ay wada leeyihiin caamkaa ayaa la daajin jiray oo xima ayay ahaan jirtay halkaas marka geedihii ka baxaayay ee dhuurkahaa ayaa laga soo guray mimbarkii nabiga sala allahu alay wasalam laga sameeyey wey walaqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka calayhi salaam baan arkay qaama calay isagoo ku dul istaagay oo fakabara salaadii galay intuu istaagay nabiga alay slam mimbarkii oo qiblada u jeedsaday yuu allahu akbar yidi wakabara naas dadkina way kibaarteen waraahu gadaashiisa ayaguna allah akbar bay dheen salaadda bay galeen wa huwa nabiguna calaa mimbari mimbarkiibuu saaran yahay uma rafaca rukuucdiibuu ka kor noqday fanazla alqahqara sujuud haddii la gaaray mimbar laguma sujuudi karo lana min shardi sujuud waxaa ka mida an takuuna alacaaliya cali lbadan alasaafil xubnaha kore inay hoos u foorarsadaan ayaa la rabaa sujuudda xubnihii dambe iyo simihiina ay kor noqdaan sidaasaa sujuudda la rabaa oo haddaad sujuudaysa meel kore kuma sujuudi kartid oo madaxaada usa u taagni waa inaad foorarsato mimbarkii marka ma suuroobayse nasala waa soo degay nabigu alqahqaraa gadaalgadaal intuu usoo degay ilaan ma soo jeedsan karo qibladuu ka jeedsan gadaalgadaal buu usoo degay xataa sajada waa sujuuday nabigu fii asli mimbari mimbarka salkiisiibuu ku sujuuday sala allahu calayh waaalih wasalam uma caada waa ku noqday ragcaddii labaad oo waa furay mimbarkii xataa faraqa min aakhiri salaatihi salaadii aakhirkeeda ilaa uu ka dhammeeyey uma aqbala cala naas dadkiibu kusoo jeedsaday nabigu faqaala ku yidhi yaa ayuha annaas inii anigu inamaa sanactu waxaan u sameeyey haadaa waxaan ad arkayseenoo mimbarka aad u istaagay salaadda oo u galay lita'tamuu bii inaad ugu dayataan walitacallamuu inaad barataan salaatii salaadayda ahamiyata tacliimi salaad salaadda dadka la baro iyo tacallumkeeda ahamiyada ay leedahay si marka ficil ahoo tadbiiq ahoo muuqatuu salaadda u baraya nabiga calayh salaam si qowl ahoo tilmaamahana waa uu sheegay ficilla waa u tusayoo ifiirsada waay waxaad garanaysaa marka dadka ma'muumiintaa imaamkooda way fiirin karaan imaamkooda way fiirin karaan maxallu sujuudka keliya marka laasimkuma aha imaamku waa la fiirin karaa si salaada looga barto haddii gaar ahaan salaadda aad ka baran rabto waa la fiirin karaa walidaalika saxaabada nabiga qaar ka mida dhihi jireen waa abu qataada wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku eh, maya khabaab buu ahaa abu isagu dariiq kale marka nabiga alay salaam uu salaa siriya tukanaya salaa siriya duhurka iyo casarka oo kale faatixada waaba la ogaado laa salaata liman lam eh, yaqra faatixata alkitaab inuu nabiga suurad kale ku daray maxaad ku ogaan jirteen baa la yidhi abi qataada sabi wuxuu yidhi wa kaana yusmicuna alaayata axyaanan mar mar buu nabiga aayadna maqashiin jiray oo salaaddii oo hoos loo akhrinayo mararka qaar aayad buu ahrin markaasaad ogaanayna in faatixada uu nabiga wax ku daray khabaab ibnu arad isagu wuxuu yidhi waxaan ku garan jiray bidiraabi lixyatihi garkiisa dhaqdhaqaaqi jira nabiga calayh salaam waa gar weynaa rasuulka calayh salaam gadaal bay ka taagan yihiin faatixadii waa la dhammeeyey muddadeeday dhammaatay weli nabigu waxbuu akhrinaya garhkaasaa dhaqdhaqaaqayaa ku garan jireen taana waxay tusaysaa inay nabiga arki jireen sala allah caleh wasalam waxaa soo marray mar dhaweegto casharadeenna waa ku soo marray in nabiga markuu rukuuda ka istaaga aynan foorarsan jirin ilaa ay ka arkaan nabiga inuu wejiga dhulka dhigay marka imaamka waa la fiirin karaa gaar ahaan haddii laga baran rabo salaada iyo qaabka u tukanaya rabo in loo barto waxba dhibaataa malaha lita'tamuu bihi inaad igu dayataan walitacallamuu salaatii salaadaydana aad barataan buu nabigu sala allah alay wasalam yiri marka salaadda meeshay gaadhsiisan tahay fiili in xataa qaabkeedii isbeddel ku dhacay oo mimbarkaa nabigu u fuulay si loo barto si loo barto oo dadku salaadda nabiga calayh salaam salaaddiisa ay u bartaan ilan salaadda jirta waa salaadda nebi maxamed sala allah aleh wasalam ah, salluu kamaa ra'aytumuuna yusalli buu nabiga alayh salaam waxaa kaloo laga qadanaya inay bannaan tahay imaamku inuu mararka qaar meel maamuumiinta ka koraysa maamuumiinta meel ka koraysa inuu fuulo oo maamuumiinta uu ka kormaro maamuumiintuna mararka qaar imaamku way ka kormari karaan cinda alxaaja hadday xaajo jirto laakiin haddayna xaajo jirin waa inay sinnaadaan sidaasaa asala xadiidkii sunanka xudayf iyo waa kii markaa qof meel dukaana meel yar darkada fuulay waa kii soo qabtay ka soo dejiyey xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana yacquub bin cabdiraxmaan bin moxamed bin cabdillahi bin cabdilqaari alqurashiy qaala xadaana abu xaazim salama ana rijaalan rag yaa atow sahl binu sacad u imaaday qaala xadaana abubakr bin abi shayba wa zuhayr bin xarbi wa bin abi cumara qaaluu waxay dhaheen xadaana sufyaan binu cuyaynata can abi xaazim qaala wuxuu yidhi aatow waxay u imaadeen sahl binu sacdi oo fas'aluuhu waxay weydiiyeen min ayi shayin minbaru nabiyi sala allahu caleh wasalam mimbarka nabiga maxaa laga sameeyaa maxaa laga sameeyey markaasu wuxuu yidhi darfaau lqaaba qaabo meesha la yidhaahdo dhuurtii laga soo guray wasaaqu xadiida naxw xadiida ibn abi xaazim wakaa marka waad ku khasbantaha marka inaad dhuur ku fasirto oo deena u tilmaanto dhuurtaana ma aha middaynan middaynan ma aha inaad tidhaahdo leanno geedkii iyo muxuu ahaa magacii way iswaafaqeen sidaas weeyaan ayb baabu karaahiyat اlاkhtisaar kelya qabsiga waa la nacay fi salaati salaada gudaheeda alikhtisaar cala alqowl الraajix waxaa weeyaan in kelyaha la qabsado adoo salaada ku jira kelidii inaad saa u qabsato karaahiyo wey maxaa loo nacay liannaha hayat almutajabiriin walmutakabiriin kuwa tajaburka iyo kibirka iskibriya hay-adooda wey kelyahay saa u qabsadaan markay hadlayaan marka waa inta badan dadka mutawaadiciinta ahee aan kibir ku jirin kelya ma qabsanayaan laakiin qofka keliyaha qabsanaya markuu hadlaaya madaxda iyo dadka maaragtay seer korraysiiya ayay ka dhacdaa mararka qaar salaaduna maxaa la rabaa tawaaduc iyo khushuuc iyo isbihinbihin iyo addoonnimo la muujinaayo ayaa la rabaayo meeshaasi ma aha meel ay tahay wax yar oo iskorraysiina inay ka muuqato mar walbana kiibay ku xaaraan wey fi salaad ayib waxaa kale dee kayfiyadii salaadda oo ahayd gacmaha in la dejiyo labada gacmood la iska saaro dee la dejiyo xabadka fowqa sura fawqa sura wa duuna sadri xabadka hooga hoos laga dhigo xuduntaa kor looga hebesiiyo xadiidkii waayid bnu xujur ee suganka ahaa kiina waad khilaafi hadee meeshii la dhigaya xadiidka kusoo arooray taasna markaas tawaaduca midaasaa ku fiican markuu qofka saa gacanta u qabsado ayuu tawaaduc iyo khushuuc iyo xubnihiisa u hantay ayaa ka muuqanaysa taasaana loo jeedaa waqad aflaxa almuminuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa kaloo culimmadu leeyihiin waxaa loo kaheyatu sulbaan saliibka iyo macatabka gaalada iyo kristaanka ayuu qofkii shabihi markuu kelyaha saa u qabsado luquntiisina waad aragtaa ee kurkiisii dheeraa lugihiisina ka hoos mareen xaggana gacmuhulu saa yidhi marka saliibkii iyo kristaanka calaamadii iyo istallaabtii iyo karoostii buu u ekaaday taana iyaduna ma fiicna in la shabaho waxadaana alxakam bnu muusa alqandaniyu qaala xadaana cabdullahi bnu mubaarak xa qال وxadثna أبو بكر بن أبي شhيب xadثna أبو khالد وأبو سامة جميعا عن هiشام عن محمد بن سيrين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنhu nabigu نahاa wuxuu reebay an يuصليa الرaجuل inuu ninku tukado مkhtaصiran xaalu yahay kelyaha asagoo haysta ee waadica yadayhi khasrka kelyaha la dhahaa khasr la dhahaa taasaa markaa waxyaalo kalena way sheeg sheegayaan oo inuu ul haysto oo ul ku tiirsan yahay iyo muxuu ahaa qaarkood xagga qirada ayay ku tilmaamayaan ah. inuu salaada soo gaabiyo oo hal aayad iyo laba aayad ku akriyo qaar baas ku fasiray laakiin waa laga xog badaya macnahaas wa fii riwaayati abi bakr qaala nahaa rasuulu llah baabu karaahati masxi lxasa qururaxa iyo carada iyo in la tirtiro ama layska mamasaxo wejiga ama dhulka laga tirtiro karaahiyo wey wa taswiyatu turaaq carurada in la sima fii salaati salaada gudaheeda salaad markaad tukanayso meel carraada ku tukanayso inaad sisinto gacanta iska hormarmariso lama rabo haddii xooga wax ku dhibaayo uu jiro oo ama maarata wejigaada dhibaayo ama dhibaato kuu geysani hal mar aa lagu ogolayana sidaa tidhaahdo inaad shaqo ka dhigata maaha dadka qaar maanta oo dhaqdhaqaaq buu ku jiraya dhaqdhaqaaq iyo inuu mar walbaba uu hadba dhib u dhaqdhaqaaqaayo hadday noqoto taabashada dhulka hadday noqoto jidhkiisa hadday noqoto garkiisa hadday noqoto xoqosho baas oo meelay ka timi aana garanayna maantaon u xoqoni waxaasna shaydaanka shaqo ku leh shaqo shaydaan weeyaan salaaddii rabaa inuu qofka ka mashquuliyo in marka lasyar eh, ilaaliyaa la rabaa muddadaa yaree daqaa'iqa ah inta lais ogaan karo in lais ogaado oo lais ilaaliyo qaala xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana wakiic bnu jara xadaana hishaam adistiwaay hishaam bin abi yuusuf adistiwaay samr can yaxya bin abi kaiir alyamaani can abi salamata zuhri can mucayqibin radi allahu canhu waa saxaabi qaala wuxuu yidhi dakara nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu sheegay almasxaf masjid masaajidka gudihiisa in la mamasaxo dhulka la tirtiro yacni alxasa quruuraxa iyo haddii masaajidku quruurax iyo carro yahay in saa hortaada u tirtirto qaala in kunta laabudda ah. wuxuu yidhi nabigu in kunta laabudda hadduu laga maarmaan aad tahay faacilan mid samaynaya haddaad lagamaarmaan tahay oo dan ay kugu xumbaartay fawaaxidatan hal mara samee haddaad hal mar samaysayoo wixii filgina ama qodaxa ama muxuuha dhagaxa ama quraanjo socotay iyo wariiri socday wax saasoo kale ad iska qaadaysay khalaas ku joogso laakiin ha ku celcelinin ku celcelinin ayib qaala xadaana moxamed bn muhanna qaala xadaana yaxya bnu saciid can hishaam qaala xadaanii ibn abi kaiir can abi salma can mucaaqibi annahum sa'aluu nabiya nabigaay su'aaleen can ilmasxi salaada gudaheeda in wax la tirtiro faqaala waaxida hal mar samee hal mara samee wejiguna waa sidoo kale inaad mar walba wejiga tirtirto oo iyaduna ma aha markaad salaada ka baxdo unbaad iska tiri kartaa gudaha masjidka iyo banaanka midkaad rabta dhib ma laha وxadثnيi cubaydاللahi بن cmر الqwاrيri qال xadثna khالد عن المxاrث xadثna هiشام بhda الاسناaد وqال فيه xadثnii معaقيب xا وxadثna أbو بكر بن أbي شhيبة qال xadثna الxسن بن موسى xadثna شhيبان عن يحيى عن أبي سلمة qال xadثnii معaقيب أنa رasuul الlahi salى الله عليه وسلم qاala في الرaجuل nin yusawi turaaba carada tirtiraya oo simaya xayثu ysjudu ay makaanka uu ku sujuudayo iyuu tirtiri qaala wuxuu nabigu yidhi in kunta faacila haddaad kollay samayni fawaaxidatan hal mara samee hal mar ha sameeyoo waxaasi dhaqan ha ka dhiganin khushuucda ka halaabi oo salaada dee meesha aad ficilkaada uu jiro iyo dhaqdhaqaaqaadu mar walbaba niyadaadana ay jirtaa niyadii la raba in alla la qaabiliyo oo qirada lala socdo oo khushuuc lagu tukado oo adduunyada laga soo yarxirxiro wixii baa markaa kaasi kaa fakanaysa oo ka mashquulaysaa baabunahyi can ilbusaaq cambuuftii baa la nahiyey fi masjidi lagu tufo masaajidka gudihiisa fi salaati salaad gudaheed iyo waqayriha salaad qayrkeedba masjid gudihii caruuf lagu tufo xaaraam wey ma banaana waa manhiyo canhu nabiga waa ka carooday calayhi salaatu wasalaam maca iyadoo candhuftu ay tahay inaan nijaas ahayn candhuftu nijaas maaha laakiin wax kasta oo nijaasa nijaas aan ahayn macnaheedu maaha inuu fiican yahay waa candhuftu nijaas maaha waatan aan la qayno oo ee maaragtay aan iska aan iska dhaqaynin laakiin haddana waa shay mustaqdara oo aan la jeclayn oo gogasha iyo meesha makaanka iyo dadka hortiisii iyo intaba maarata aan la jeclayn wixii marka dadkuba ay istiqraarsadeenee qurursadeenee rabin in beytka ilaahay iyo ilaahay hortiisa lagu tufo sax ma aha ma bannaana xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu cala malikin can naaficin can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam ra'aa wuxuu arkay busaaqan candhuuf fii jidaari alqibla qiblada jidaarkeeda ku taalla busaaq oo saad iyo buzaaq oo zaay ah waa jirtaa iyadoo siin way jirtaa waase laga xog badan yaha buu leyahy imaam nawowi musaaq iyo musaaq iyo buzaaq inta waa la dhahaa ayb fii jidaari qibla faxakahu markaasuu ka tiray nabiga sala allahu alay wasalam intuu quruurac qaatay ayuu tiray wa hada min baabi takyiir lmunkari bilyadi gacanta wixii munkara lagu zuuliyo uma aqbala cala naas dadkiibuu kusoo jeesaday sala allah alay wasalam faqaala nabigu wuxuu yidhi ida kaana axadukum axadkiin markuu yahay yusallii kii tukan falaa yabsuq yuuna tufin qibala wajhihi wejigiisa xaggiisa yuuna cambab ku tufin fa ina allaha ilaahay baa qibala wajhihi wejigiisa qibladiisa ahaaday iyo dhinaciisa ahaaday ilaa sallaa markuu tukanaye markuu tukanaayo ilaahay baa hortiisa ah ood la khidaabaysaa oo munaajaad baa jira oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin siduu ilaahay u noqday qibala wajihana ilaahay baa garanayo amiruuha kamaa jaaad wey amiruuha kamaa jaaad ah. marka qariibun maca culuwihi dunuwu maca culuwihi nacam ilaahay waa dhow yahay isagoo haddana ku sugan fowqa alcarshi mustawin calaa carshihi adiladaasna waa adila muxkam ah xadiidkanna waa adila mutashaabiha mutashaabiha hadduu imaadana xaggee loo celin muxkamkaa loo celin muxkamkaa loo celinayaa liannahu umu lkitaab way muxkam una umu lkitaab qolada marka kale ilaahay meel kastuu jooga ama muxuaha dhulkuu joogaa ee la yidhaahdo jahmiyada iyo firaqa ka farcamay ayaa wax maaragtay daliishan laakiin qibala wejihii kama dhigna kumana cadda in maaragtay la yidhaahdo fil ardi kuma dhigna liannahu qibala wejhi waxaa la yidhahdaa qoraxda oo kale ayada oo sii dhacaysa markaad arkayso qibala weji kataa wejigaada ku quman tahay wejigaada ku quman tahay ma aha inay dhulka taallo iyadoo cirka joogto ayay haddana qibala weji ka tahay makhluuqiiba haddii uu sidaasi uu maaragtay isaga oo kaa fog haddana wejigaada qaabilkiisa uu u noqday jihadiisa iyo meeshuu joogana ay korayso ilaahay baa subxaanahu wa tacaala makhluuq oo dhanna ka sii sarreeya awooddiisa iyo qudradiisana way weyn tahay wax walbuu karaa xadaanaa abu bin bn abi shayba qaala xadaanaa cabdulahi bnu numayr wa abu usama xa waxadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa abi cabdulaahi bnu numayr jamiican can cubaydilaahi xa waxadaanaa qutayba wmuxamed bn rumxin can ilayh bni sacdin xaa waxadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa ismaaciil yani ibnu culay can ayuub xaa waxadaanaa ibn raafic ibnu raaficin qaala xadaanaa ibn abi fudaykin qaala akhbarana daxaaq yani ibnu cuثmaan xaa waxadaanii haaruun ibnu cabdillaahi qaala xadaanaa xajaaj bn muxamedin qaal qaala ibnu jurayj akhbaranii muusa bn cuqba kulhm can naafic can ibni cumar can اnabiy sala اllah alيh wasalam anahu ra'aa nukhaamatan buu arkay nukhaama iyo nukhaaca anduufta waxyaalaha dareeraha ee ka yimaada sanka xaggiisa iyo waxaa ka yimaada xabadka iyo waxaa ka imaada afka saddexaasay kale yihiin ah, ah, musaaqa waa afku ka imaanaya nuqaaca iyo muxuu ahaa xaakada eh, kalena waxaa weeyaan midna madaxay ka imaataa sanka midna wuxuu ka imaadaa xabadku ka imaadaa annahu raa nukhaamatan fii qiblati masjid masaajidka qibladiis saasay wada dheheen dhammaan ila daxaaku mooyeene faina fii xadiiihi nuqaama fi lqibla qiblada xaggeeda masjid mayna sheegin bimacnaa xadiidi maalig oo kale naam intaasoo sanada dee waa artaayo xada lagu hayo xaduna bilaash ma aha xada adakayso macno weyn bay u fadhidaa waxaan soo marray bilowga kitaabkaan kusoo sheegnay xada iyo macnaha ay u taagan tahay inay macnaheedu uu xoog badan yahay weliba hal macnaha uma taagnay intaasoo macnaha iyay xadaas u fadhidaa inaad tiraahdo min ataxwiil iyo min alxaayil oo ramsu sax iyo ramsu alxadii ikmil alxadii afartaasaa culamadu sheegaan xaadan waxaa loola jeedo taxawul min sanadin ilaa sanadin iyo min almuxuu ahaa xaayil bayna hada sanad iyo sanadka dhexdooda xaadaa lagu kala gooyey kalagooyintaasna macnaheedu waxaa weeyaan waxa ka dambeeya sanad cusub weeyaan ha ku dhumin iyo alxadii sanadkii haddii la soo oo halkaa la soo gaadhsiiyey ikmulxadii baa kaa lagaga soo haray sanad kale haddana la qabtay ikmil alxadiid matnigii mar dambaa la gaarayaa ayaduna waa u taagan tahay saxna way noqon kartaayoo sanadkii halkaa maraaya lay bnu sacdin ee xaatii la yidhi waxadaanaa zuhayr la yidhi in loo malaynin lay binu sacdi iyo zuhayr see iskugu dhow yihiin oo isku meel loo keenay midna waa sheekhu sheekhu sheekh midna waa sheekhu muslim zuhayrka markaa sax weeyaane arrintu maaha saa u fahamtee sanadkii ley halkaa markuu maraayo sanad cusub oo zuhayr binu xabaab bilowday ijtamaca alasaniidu fii huna meeshaas isku imaadeen marka macaanidaasaa ku jirta macaanidaasaa ku jirta xada xaa umbaana la dhihi waa la yar qaala xadaana malik yaxya binu yaxya dhe waa abubakr bin abi wa camru naaqid qaala wuxuu yidhi jamiican can sufyaan qaala yaxya akhbarana sufyaan binu cuyayna can zuhri can xumayd bin cabdiraxmaan can abi saciidin alkhudri ana nabiya sala allah alay wasalam ra'aa nuqaamatan bu arkay kaaho fii qiblat masjid masaajidka qibladiisa ku taalla qof baa candhuuf ku tuftay agga qiblada markaasi waay ku dhegtay waxay ku dhegtay qibladii dhismadeedii ayay ku dhegtay fa xakahaa markaasuu nabigu xoqay bixashaat qururax buu ku xoqay nabiga calayh salaatu wasalaam ile faraha lalama gelo waa shay iska mustaqdar nijaas ba yarn ahaanine qori buu qaatay ama dhagax waa tiray uma nahaa markaasuu weliba nabigu intaa kama hadhine ninbuu wuxuu yidhi orodoo waxaad keentaan aatunii cabiiran aatunii cabiiran cambar nooc dhiibka ka mid ah oo udgoon yuu ii keena miski waa kaas alla keenayoo meeshii buu mariyey nabiga sala allah alay wasalam wejigiisina cara ka muuqatay uma nahaa wuxuu reebay nabigu an yabsuqa arajulu ninka inuu tufo can yamiinii dhanka midigta ow amase amaamahu hortiisa walaakin yabsuqu wuxuu u tufi canbuugta can yasaari xagga bidixda ow taxta qadamihi lyusra lugtiisa bidixda hoosteeda waa hadday suuragal noqoto haddaad masaajid aad ku jirto oo bidixii midigba masaajidkii uu kaa jiro carrana uunan ahayn bidix iyo midig iyo hoos midna kuma tufi kartid laakiin meel bannaanaad ku tukanaysaa midig ha ku tufin horra ha ku tufine bidixda iskaga sayr nuufta ama lugtaada hoosteeda intaa ku tufta ku xabaal dhimalaata iyada ah ama markaa meel carra aad ku tukanayso qaala xadaanii abu daahir xarmana qaala xadaana ibnu wahbin can yunis xaa qaala xadaanii zuhayr bnu xarbin xadaana yacquub bin ibraahim xadaana abi kilaahuma can ibni shihaab can xumayd bin cabdiraxmaan an abaa hurayrata wa abaa saciidin alkudriy ahbaraah waxay u warrameen xumayd bin cabdiraxmaanoo ana rasuul allah nabiga cala salaam ra'aa muqaamata inuu arkay midla xadiid ibni cuyaynata sufyaan xadiidkiisii yaxya ka warinay sufyaan bin cuyayna xadiidkiisii zuhri ka warinayey zuhri baa laiskugu imaaday oo labada nin ee midna yuunus ah midna ninka la yidhaahdo ibraahiim ah yacquub bin ibraahiim aabiis ibraahiim ibnu sacad azuhri halkaas wey markaa labadaba u noqonayaan waxay mutaabacinayaan sufyaan qaala waxadaanaa qutayba bnu saciid can malikin ibn anasi fimaa quriya calayhi wixii lagu dul ahriyay can hishaamna uu ka wariyey binu curwata can abihi curwa bnu zubayr can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayh waaalih wasalam ra'aa wuxuu arkay bushaaqan candhuuf fii jidaari lqibla qiblada jidaarkeeda ku dhegan ow mukhaatan buu arkay khaaqo ow mukhaamatan buu arkay xaako faxaka waa xaqay mukhaad khaaqada afka ka soo baxda xabadka mukaamadana sanka busaaqana afka faxaka waa xaqay waxay ahaataba nabiga waa zuuriye alayh الsalaatu wasalaam hmm. qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wazuhayr bn xarbi jamiica an ibni culaya qaala zuhayr wuxuu yihi xadaanaa ibnu culaya ismaaciil weeyaane ismaaciil bin ibraahim bn mudsan baa la dhahaa culaya waa hooyadiis oo ruwaadda dadka waxaa jira loo nisbeeyo hooyadood waxaa ka mid ah ninkan ismaaciil ibnu culaya iyo ibnu buxayna cabdullaahi ibnu maalik ibnu buxayna yaa kale yaclaa ibnu munaya oo saxaabi ah yaclaa ibnu munaya yaa wax kala haya ciisa ibnu maryam waa nabi ciise sayr hooyadii baa loogu abtiriyey ayib marka marka qaarkood inuunan waxaa dhici kartaa hooyadu ay mashhuur tahay oo aabbaha ka mashhuursanta oo caan ay tahay markaasoo kale hadii la garan waayo aabbihii hooyadii baa loo yaa lagu taxriifiy min baabi taxriif weeye ee maaha in nasabka nasabka asalku waxaa weye aabbaha in lagu abtiriyo adduunya aakhiraba adduunya aakhiraba aabbaunbaa lagu abtirsan riwaayaadka dhahaya yaa fulana binta ibna fulana talqiinta xubuurta markii qofku uu xabaalayo hebelkii ila heblaadahayo waxba xadiidkaas daciif weeyaan hebel waa ina hebel hadduu nori hadduu dhintaba bidaliili qowlihi sala allah alayh wasalam yujaau yowma alqiyaamati algaadir fayuudacu raayatan taxta istihi ow cinda istihi fayuqaalu haadihi qadratu fulaan binu fulaan qiyaamaha ninkii ballanta ka dhixi jiray ee khayaamada samayn jiray calanbaa intii dabadiisa laga taago foolxun yaa waxaa la hebelkii ina hebelaha ibnu fulaan baa la dhihi ibnu fulaana la dhihi maayo ina hebel unbaa adduun i aakharaba aabbaha umadku ugu abtirin ayib qofkii laakiin de la garanayn aabbihii hooyada waa lagu tacriifinayaa si loo fahmo qaala wuxuu yidhi can alqaasim bn mihraan can abi raafic can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam ra'aa nukhaamatan nukhaamo iyo khaaquu nabigu arkay fii qiblati lmasjidi masaajidka qibladiisii ciise bnu maryam hadde asagoo aabbo maba lahaynba aabbo maba lahayn asagu mucjizo wey qudrada ilahi iyo awooddiisa subxaanahu wa tacaala lagu muujinaayo Ah. lagu muujinaayo markay tihi anaa yakunu lii ulaam walam yusasni bashar walam akun baqiya qaala kadalika ah. ah. sidaasuu ilaahay subxaanaه wa ayuu samaynayaayo awooddiisa wey subxaanaه wa tacaala faaqbala cala annaasi faqaal maa baalu axadukum nabiga calayh salaam dadkii u kusoo jeestay markuu canuuftii tiray kadib faaqbala cala annaas faqaal maa baalu axadikum axadkiin muxuu leeyahay oo u samaynaya yaquumu intuu istaago mustaqbila rabbihi rabbigii asagoo qaabishan uu fayatanakhac u khaaqooni amaanow ilahi hortiisa suu al edab wey waa edab xumo wey ilaahay qofka isagoo tukanaayo ilaahay qaabishan rabbi hortiisa qofka khaaqada ku tufi muxuu rabaa an yuxibu axadukum axadkiin ma jecel yahay an yustaqbala in la qaabilo oo fa yutanakhac lagu khaaqa tufto fii wejhi wejigiisa ninkiina ogol intii la hor istaago in canuuf xaggiisa loo soo tufo ninkiina ogol waxaa weeyaan xusnu tacliimi الnabiy sala اllahu alayh wasalam biqiyaasihi اlkhafiy cala shay اlwaadixi bay dheen qiyaasihi alkhafi cala shayi alwaadix wixii khafigahaa ee ka qarsoonaa ayuu nabi calay salaam wuxuu ugu miitaaliye oo u qiyaastay wixii waadix waxay og yihiin qof haddii la hor istaago inaan cambu fartiisa lagu tufin marka ogow haddaana ka warhaynin markaa salaada tukanayso rabbi baa subxaana wa tacaala baynaka wa bayna alqibla ah ood la khidaabaysaaye cambuuf xagga ha u tufin ah. faidaa tanaaca axadukum axadkiin markuu candhuufta tufaayo idaa tanaaca axadukum falyatanaac candhuufta ha tufa xayasari xagga bidixda ha u taxta qadamihi lugtiisa hoosteeda waa ku tufi karaa akhyaar labaad fain lam yajid hadduuna saa helaynin oo bidixina laga jiro hoosna maaragtay masjid uu ku yaalla ama uuna u suuroobin falyaquul ha sameeyo haakadaa sidaas wawasafa alqaasimu qaasim baa tilmaamaya haakadaadii fatafala wuxuu tufay fii tawbi maradiisa uma masaxa bacdahu calaa bacdin maradiisa intuu saa u qaabtay ayuu saa ugu tufay candhuftii haddaadan hayn karin oo ay ku soo dardartay oodan bidix iyo midig iyo dhinacna ku tufi karin maradaada marka waa iskaga tufi kartaa maradaada waa iskaga tufi kartaa adhowna waa iska nadiifin kartaa waxba dhibaata ma laha tanna waxaa la yidhaahdaa tawjiiha nabiga fiiri calayhi salaatu wasalaam oo waxaa weeye dikru maa yumtanac dikru maa yumtanac wa dikru maa yajuus waxaa la rabaa markii dadka wax laga reebo in khiyaarka iyo waxa uu rabay meeshuu ka heli laha in loo sheego walxamdu lilaah inta khiyaaraadka iyo waxa fiicaneen haysanaa ka badan waxaana naga reebay waxaana naga reebay waa kooban yahay laakiin waxaanu noo banayaa badan dariiqyada qur waa sidaas yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina waquluu ndurnaa laa taquluu raacinaa in raacinaa nabiga lagu yidhaahdo waa la diiday maxaan samaynaa undurnaa baa dihi kartaaye raacinaadaasi min aracuuna mararka qaar macno kala yeelatay oo xun oon wanaagsanayn marka nasug oona ilaalina way noqotaa xaggan rucuuno iyo kaadhagi aan waxba fahmayno waxna way noqotaa marka taas maadaama laba macno ay noqoto cay la soo gelin karo oo gaalada iyo cadowgu ay cayahaan isticmaali karaan sarbeeba kaba banaanka istaaga oo macno iska waadixa umurna adhahna sugdhaha marka waxaa weeyaan masalatu daa wadawaa baa dhaha alimaam ibnuqayim aljawsiya raximah allah kitaab buu leeyahay la yihahdo addaa wadawaa waxaa la yidhahdaa addaa wadawaa yacni wixii cudur ahaa iyo daawadiis waxbaa lagaa reebay waxna waa lagu fasaxay in allaha xarama asifaax wa abaaxa nikaax shahwadii sifaaxa iyo in shahwadii meel dariiq xaaraana la keeno waa la xarimay laakiin ariiq sharci oo xalaalahu ilaahay loo baneeyey subxaana wa tacaala oka axalla allahu albayca wa xarama ariba ilaahay beeci buu noo xalaaleeyey ribadiina waa kabiire waa naga xarimay mucaamaladaasi business iyo tijaare iyo horumar iyo cajalada tijaarada iyo kor u qaadaysa waxaasoo dhan inaad ku daasha lama rabo tijaaradii bianwaaciha qala xadaana shaybaan bnu faruuqa qala xadaana cabdlwaarid xa qala xadaana yaxya bnu yaxya abarana husheeb xa qala xadaana maxamed bn muana xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucba kulhm can qasim bn mihraab can abi raafic can abi hurayra can nabiy sal sl xadii ibn curaya wazaada fi xadiidi husheym qaala abu hurayra kaanii anduru ilaa rasuuli illah inaan arkaadi moodaa nabiga oo yaruddu howba maradiisa celinaya bacdo barkii calaa bacdi marka kale tilmaami wey nabiguu tilmaamaya haddaad si kala weydo maradaada ku tufoo saa iskugu jejebi camufti ha ku tufin meel aan munaasab ahayn xadaana muxamed بن مثنى العنزي بن بشار قال بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وxuu yidhi إذا كان أحadكم في الصلاة أxadkiin hadduu salاad ku jiro faإنhu يunaaجي رabhu rabbigii buu la hadlaaya oo إyaaka نacbud وإyaaka نastaciin khiطaabka ilahay baad la oo la khidaabaysaa oo asagana kula hadlaayo oo kula hada baynii wa bayna cabdi walcabdi ma saal addoonkayga aniga inoo dhexaysaa intaasi addoonkana wuxuu weydiisa waan siin ihdina siraad almustaqiim ducada hadday bilaabato ilaahay wuxuu leeyahay hada licabdii walicabdi masal waa ka ajiibay qalbi xaadira oo khushuuc leh oo lilaahinimo leh oo niyad wanaag leh markii loo tukado ilaahay ballantaa uu qaaday oo waan ka aqbalay waa la heli qaala qaala rasuulu lahi sal sl nabig wuxuu yidhi ee falaa yabsuq yuuna tufin bayna yaday hortiisa walaa can yamiini midigna yuuna u tufin walaakin can shimaali bidixa u tufo taxta qadamihi gommadda hoosteeda ha ku tufo waa hadday suuragal tahay weeyaan laakiin masaajid baad joogtaa oy suuragal ahaydna gogol baad ku taagan tahay markaa maradii unbaad ku tufaysaa waxadaanaa yaxya bnu yaxya wqutayba bnu saciid qaala yaxya akhbaranaa waqaala qutayba xadaana abu cawaana can qataada can anas bn malikin qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay slam albusaaqu fi lmasjidi khaiia in masjidka xanuuf lagu tufo waa khaiia waa gaf waa dembi wa kafaaratuha dembiga kafaara gudkiisuna dafnuha in la xabaalo wey haddii marka meel la xabaali karo w haddii kale waa in la dhaqo la nadiifiyo haddii kale carradii waa ku duugi ah. qof allaal qofkii arkana xil baa ka saaran kii ku tufay ma aha haddii qof kale uu arka waa inuu xabaalo ama meesha ka zuuriyo waa soo aragnay hadda nabigoo zuuriyo gacantiisa ku tirtiray sala allahu aleyh waali wasalam intuu dhagax qaatay xandhufta tufideeda xataa haddaana salaad ku jirin oo masaajid aan joogin waa laga fiican yahay midigta iyo hor in lagu tufo mar walbaba xagga bidixdaa fiican midigta malaaigta kaa jirta ayaa soo aroortay hortaadana dee waxaa weeyaan xadiid baa soo arooray nabiga calay salaam uu leeyahay man tafala bayna caynayhi jaa yowma alqiyaama wa bayna caynayhi man tafala qibala wejhi oo kamaa qaal hortiisana in ku tufo candhuuftiisa wejiga ka saaran buu qiyaamaha imaanaya marka haddayna dan iyo culays iyo buruf kugu xumbaarin xagga bidixda candhuufta loo tufaa قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد عن المحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن الطفل تفك في المسجد لقوا تفوه كورم فقال سمعت أنس بن مالك بعد مقرأ يقول له سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقرأ يقول له الطفل في المسجد مساجد وعمل لقوا تفوه خطيئة ودنبي وكفارتها الدنبي قال لك قال كفارة قد كيسونا دفنا وإن لحباله يعني إلا الزورية كان يبطح haddii ay ku la xabaari karin calayka inaa zuuliso wey oo tirto dhaqdo ood nadiifisameesha yadee nabiga heer wuxuu gaaray uu xataa udgoon iyo cadir iyo baraafuur maryo masaajidda in la nadiifiyo nadaafaddooda aad loo ilaaliyo udgoonkoodana la ilaaliyo ayaa la rabaa ah, xadaana cabdullahi bn moxamed bn asma addubaci washaybaan bn faruuqa qaala xadaana mahdi bn maymuun qaala xadaana waasib mawla abi cuyaynata can yaxya bn cuqayl can yaxya bn yacmur can abi lswad addiili dualina waa la yihahda wasmu aalim awal man alaa oo jamaca naxwi cilmu naxwi ninkii alifaybu ama aruuriyey can abi dar ama bilaabay can abi darin radi allaahu canhu can inabiy sala allahu aleh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi curidad calaya waxaa la ii bandhigay acmaalu ummati ummaddayda camalkoodii baa la ii bandhigay buu nabiga calayh salaam xasanuhaa camalka kiisa wanaagsaniyo wasayi'uhaa camalkii xumaa yaa nabiga saa loogu bandhigay fawajadtu waxaan helay fii maxaasini acmaaliha acmaasheedii wanaagsaneed waxaa ku dhex jirto kamida gudaheeda aladaa wax dadka dhibi oo yumaadu laga zuulin cani ariiq wadada jidka la maraayo waxa dadka dhibi in laga zuuliyo oo sida dadka ay u dhaqmaan ma aha sax maaha iimaankii markuu ka hadlay nabiga calayh salaam bidcu wasabcuun uu yidhi aclaaha laa ilaaha ila allah waadnaaha imaadat ladaa cani ariiq buu yidhi waadnaaha imaadat aladaa cani ariiq jidka oo laga zuuliyo waxa dadka dhibaya waxa dadka dhibina wuu fara badan yihi wasakda dhagaxa qodaxda muxuu ahaa u allaala waxa dadka dhibaya in dhallinyaradu intay waddada fadhiisato ay dadka maraya dhibaan oo gabdhaha dhibaan oo dadka ay dhibaan imaaratul ada can ariiq wey dadka markaa awliyaa umuurka ah ee waalidiinta ah ama muxuu ahaa madaxda ayaa zuulinaya xoog ku zuulin ducaadda iyo culummada iyo jamiicu lmuslimiinna qowl bay ku zuulinoo waxay leeyihiin waddada ha fadhiisanina dadka ha dhibina ayib nabiga wuxuu yihi marka acmaashii acmaashii wanaagsaneed waxaa ku jirtay ee lay tusay waddada oo dhibka laga zuuliyo wixii dadka dhibaya waxaa ka mid a ah in waddooyinka laga qaado oodaha iyo qodxaha waxaad arkaysaa qof derbi dhistay oo haddana derbigii ood xagga ka sii mariyey oo haddana shaag iyo muxuu ahaa taayir kusii sii geliyey oo ama dhagax maaragtay filgina oo wuxuu ku dhacaaba uu dhaawacaayo qotomiyey waxaasoo dhan waxaa weeyaan dhibaatada jirtay ka mid ee waddooyinka lagu hayo in la xidhona kaba sii xunba jid la maraayo la xidho kaba sii xun imaadatul ah, ada cani ariiq waddada waxay dadka dhibaa laga zuumiyo waddadaa nabad waa in lagu maro nadaafad lagu maro dhibla lagu maro iimaankii bay ka mid tahay islaamnimadii muslimiintayna tahay in ay oga daydaan gaalada ee in gaalada maanta ay la yaabaan islaamkana si darra wey islaamkiina dhinac buu jiraa innagana dhinac kalaa jiraa wawajadtu waxaan helay fii masaawi acmaaliha acmaasha ummadayda dembigeedii waxaa ka mid ahaa an nukhaaca ama candhuuf takuunu fi lmasjidi masaajidka gudihiisa lagu tufayoo laa tudfar haddaan aan la xabaalaynin taasna ka mid tahay buu nabiga calayh salaam marka inaan dunuubta la yaraysanin wixii dembi ah qofka waa arki doonaa waa la tusi doonaa hadduuna ka toobadkeenin ah, walow midqaala daraba hala ahaatee quraajo wax dhanba ha ahaatee xaddaana cubaydullah bn mucaad alcambari qaal xaddaana abi qaal xaddaana kahmas ibn xusayn can yaziid bn cabdillahi bn shakiir can abihi qaal sallaytu maca rasuuli illahi baan tukaday calayh salaam faraytu waxaan arkay tanahaca asagoo xaakooday oo fadalakaha binaclihi kabtiisa ku jajabiyey kabiir buu ku tukanaya rasuulka calayh salaam markaas waxaan dhufti kabtiisa ku tirtiray nabiga calayh salaatu wasalaam وxadثnي yaحyى بن yaحyى qال أخبرna يزيد بن زuلا عن الjurayriي سعيid عن أbي الclى يزيد بن cabdاللahi بن شhakير عن أbيه أنhu صلى mعa النabiyi nabiga maciisuu tukaday عalaيه السلام qaala wuxuu yidhi fatanaqaca nabiga xaakoodayo fadalakaha wuxuu ku jajabiyey oo marmariyey binaclihi nusra kabtiisa bidixda ah kabtuu ku tukanayay waana ka baabkeedii baabu jawaazi الصalaati fi الnaclayn in kabaha lagu tukan karo waa bannaan tahay bishuruuط kabaha markii lagu tukan karo ilan waxaa soo ogaatay usuushii baa soo ogaatay iyo masaajidka wixii ku habboonaa kaw horta waa inaynu nijaas ahayn oo waxaa shuruudda salaada ka mida ah in dharkaada iyo badankaada uu daahir yahay oo nijaas wadan ahayn kab nijaas wadata dee laguma tukan karo midda kalena waa inaynu wasaq lahayn haddii candhuuf khafiif ah oo masjidka lagu tufay khatiia ay noqotay gaf noqotay wasaq kale oo kabta ay wadato laga yaabo inay gogashii iyo muxuu ah ama meeshii lagu tukanaya ay hadlaysana min baabi awla marka kabtaada waa inaynu nijaasna aynan ahayn wasakna aynan lahayn markaas inaad ku tukanta way bannaan tahay waa sunna weliba bale nabiga alay slam khaaliful yahuud ayuu yidhi inaad marka ku tukato sunnada ayadaa walow mar ba allah ka dhigee inaad ku camal fasho arrin wanaagsan weeyaan walow hal mar ba allah ka dhigee oodan noqonin ficil nabiga sameeyey iyo qowl nabiga uu ummaddiisa ku tawjiihiyey inaadan weligaaba la imaanin aadan noqonine la imow walow mar ba allah ka dhigee ama masaajidda iyo gogoysha in la ilaaliyo taa iyada waxaa weeyaan waa maqaasid waana arrimo muhima oo laga maarmaana weeyaan oo haddaad tira kabaha ku tukan masaajidkan aad wasakayso taa iyada sax maaha kaba nadiifa la imow ku tuka marka haddii aad bannaan iyo carro ku tukanaysaana waxba dhibaata male haddayna nijaas ahayn xadaana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana bishr bn fadl can abi salama saciid bn yaziid qaala qultu lianas bni maalik waxaan ku yidhi akaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa yusallii kii ku tukada fi naclayna kabihiisa qaala nacam haadii anas yaa ka yaqaanay nabi maxamed calayhi salaam tamasanu khaadim ahaa oo safar iyo xadar intaba uu la joogay u khidmaynaya kabihiisa isagaa u keenayay marka anas hadduu ku ihbaatiyey sifa min sifaati rasuul ama ficilkii afcaali rasuula waxaa weeyaan waxaad garanaysaa inuu ahaa min adbat innaas dadka u xifdin badan nabiga iyo axwaashiisa sala allahu caleyh wasalam qaala xaddaana aburabiic azahraani qaala xaddaana cabaad bnu cawaam qaala xaddaana saciid bnu yaziid abu salama qaala sa'altu anasa bimili baabu karaahati salaati salaadu waa karaahiya fii oobin lagu tukado maro lahu aclaamu midaba maro midaba oo xarxardhan iyo sijaayad xarxardhan iyo gogol xarxardhan in lagu tukado waa laga fiican yahay khushuucii salaadday wax u dhibaysaa wixii sawirro iyo wax saasoo kale ku yeelyeelana min baabi awlaa wixii magacyo ku qorqoran aan ah, wanaagsanayn iyo magac gaale iyo magacyo dadka xunxumaana waa xuntaa iyaduna marka salaadda waxaa la rabaa in lagu tukado waxaan keeni karin salaadda tashwiish gelinaynin khushuucdana aan dhaawacaynin ayaa lagu tukanayaa xadaana eh, camr bnu naaqid wazuhayr bnu xarbixa qaaluu xadaana abu bn abi shayba walafdu lizuhayr qaaluu waxay dhahen xadaana sufyaan bnu cuyaynata can zuhri can curwa can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu alay wasalam sallaa fii khamiisa wuxuu ku tukaday nabigu sitaayad ama maro midaba leh khamiisadu waa maro midaba leh jilicsanna xagga kale way jilicsan tahay ayuu nabiga ku tukanayey inuu qabay oo huwanaa waa dhici karta lahaa aclaamu midabay laheed waa ku fasiray wa qaala wuxuu yidhi nabigu markuu salaadda ka baxay shaqalatnii aclaamu haadih marada midabaheeda yaa salaadda iga mashquuliyey bacda riwaayaat waxay caddaynaysaa hal maruu nabigu fiiriyey calayhi salaatu wasalaam halkii mar buu nabiga ka sheeganaya oo leeya way mashquulisay fadhabuu biha ordaya iga qaada ilaa abi jahm u geeya ninka abujahmna yidhaahdo waatuunii iga soo qaada biimbijaaniyatihi maradiisaasi kaakiga ah marada kaakiga ah ee jacfaankaa ee isku halka midab halka midab ka kooban marada iga soo qaada fa inahaa midani atuuni bimijaaniyatihi riwaaya kale soo socota xadaanaa xarmala binu yaxya akhbarana ibn wahbin akhbarani yuunus bnu shihaab qaala akhbarani curwa bnu zubayr can caaisha qaalat qaama rasuulu llaahi sala allahu aleh wasalam nabigaa istaagay yusallii fii khamiisa isagoo ku tukanayo khamiisa marar oo midabale daata calaam midabale fa wuxuu fiiriyey ilaa calamiha hal mar musaa u fiiriyey midabaheedii falamaa qadaa markuu gogdhugay salaatahu qaala wuxuu yidhi salaadii marku ka baxay idhabuu bihadihi alkhamiisa maradan iga qaada ilaa abijahl u geeya bnu xudayfa waatuunii iga soo qaada biimbijaaniyatihi jacfaankiisa iga soo qaada iyo maraykaankiisa fa inahaa alhatni waxay iga mashquulisay aanifan mardhow fii salaatii salaadayde salaadda iga mashquulisay midda kale maxaa asaga abujahl loogu celiye taas midana looga soo qaatay marka hora waxaa soo hadiyeeyey asaga yaa marada midambale nabigu haddii hadiyadii lagu celiyo layihahdo orday iga celiyo u geeya inuu isxumeeyu ka baqay nabiga calayh salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi iga soo badela midda kale middana siduu rabaa u isticmaalo asaga oo u bannaan ha u isticmaalo tanna iga soo qaada oo qofka hadduu intuu wax kuu hadiyeeyo wixiina aadab jeclayn kuguna yar xoogow inuu kuuna xumaanaayo shay kale waad ka qaadan kartaa shay kale ayaad ka qaadan kartaa si asaga aad u tusto inaad wiiisa necmayn wixiisa inaadan necmayn saa u tusto hadduu maalan cunto kugu yeero oo ku yidhahdo hilibkan cun timirra ay ku jirto hilibkan xoogow dhakhaatiirta kaaga yar digeen ama aadan rabin iyo maarata aada jeclayn haddaad tidhaahdo hilibka ma cunaaya timirta aad laacdo qofka wuxuu ogaanayaa inaadan nacbayn oo wixiisa aadan diidaneen oo xalaal inuu yahay ad ogtahay wixiisa oo nin wanaagsan uu yahay ee laakiin hilibka uun ay naftaada marka aynan la qabsan karin oodad jecleen marka waxaa weeyaan khawaatirta iyo mooraalka qofka oo la ilaaliyo waa arrin wanaagsan waaye fainaha alhatnii aanifa fii salaatii bay iga mashquulisay xadaana abu bakr bin abi shayba xadaana wakiic can hishaam can abihi can caaisha ana اnabiya sala اlah alيه wasalam kaanat lahu wuxuu iska lahaa khamiisatun lahaa calamun maro oo khamiise layihahdo jilicsano midamba leh fakaana yatashaaqalu biha waa ku mashquulaya fii salaati wuu kaga mashquulay hal mar uu fiiriyey faacdaaha abaajahan buu siiyey wa akhada wuxuu ka soo qaatay kisaan go lahu asaga uu lahaayo imbijaaniyan isku hal midaba waynaa qalafsadeeda waynaa wuxuu hal midabna way laheed baabu karaahati salaati bixadrati acaam in la tukado salaad bixadrati acaam meel cunto lasoo dhigay alladii cuntadaasoo yuriidu uu dooni qofku akluu inuu cuno filxaali islamarkaaba cunto uu jecel yahay inuu markaaba cuno uu u mohonaayo gaajayna ay hayso naftiisa ay ku tacalluqdo ayaa lasoo dhigay salaadina waa diyaar teebuu hormarin cuntaduu hormarin wa karaahati salaati salaadda waa karaahiyo in la tukado maca mudaafacati alahbatayni labada ahbataynka la yihahdo xunxun waa saxarada iyo kaadidae labada adoo difaacayo reereebayo celcelinayo inaad salaad gashana karaahiyo weeye istifraaq samee soo saxarooo soo kaadi markaad deena khushuuc adigoo wax kugu taagan u jirin salaadda tuko siriga sirta salaada iyo ludhigeeda iyo dhuuxeeda ayaa wuxuu yahay khushuucda in la ilaaliyo oo macnaha loo jeedo addoonku waa inuu sila iyo xiriir la lahaada rabbi oo qalbigiisa xaadir yahay wixii tashwiish gelinaya oo cunto aad ku fiirinayso oo kugu taagan iyo saxaradiiyo kaadida iyo celcelinayso hadba aad inay kaasoo fakata reebaysa iyo waxaasi marka khushuucu kuma jirto khushuucdu bay hallaynaysaa marka arrimahaasi soo dhammee walow jamaacadaba ha ku dhaaftee walow jamaacadaba ha ku dhaaftee cuntadii baa soo dhigay salaadina waa la gaaray gaajo darana waad ku haysaa ma ee waabad soomanayd cuntadaad ku bilaabi laakiin mar walba inaad cuntada ku hagaajiso xilligii salaada iyaduna ma aha oo aad xeelad meeshaa ay soo gasho ila wax waxaa jira baaburxiya la yidhaahdo oo diinta iyo shareecada qofka uu rabo inuu xeelad isticmaalo marka cuntadii uu soo inuu cuntadii balkeena yidhaahdo salaadiina waa la gaaray taasa sax maaha laakiin haddii gaajana haysa cuntadina la keenay waa in wax laga hadlaayo taasa laga hadlaya tanna waa kaadidii iyo saxaradii waxaasoo kale hadduu waktiga uuna tegaynin hadduu waktiga tegaayo intuu iscelin kale intuu isceliyo salaadda waktigeeda ha ilaaliyo ha tukado laakiin haddii waktigii salaadda waasac u yahay hasoo xaaja guto kadibna salaadda ha tukado abaranii cmr bn naaqid wزuhayr bn xab abu bakr bn abi shayba qaaluu xadaana sufyaan bn cuyayna can zuhri can anas bn malikin can الnabiy salى اlah alيه wasalam qaal ida xadara alcashaau cashada cuntada la cuno weeyaane marka la soo dhigo wa uqiimat salaatu salaadana la aqimo salaaddii baa la aqimaya cuntada u baahan tahayna waa la soo dhigay fabda'uu bilcashaa cashada ku bilaaba si ay khushuucdiinni idinkoo markaasi khushuucdiinni ayna waxba dhaawaca gaarayn salaaddii khushuuc ku tukada xadaana haaruun bnu saciid alayliyu qaal xadaana ibn wahbin qaal akhbaranii camru can ibni shihaab qaal xadaana anas bn malikin ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal ida quriba alcashaau haddii cashadii lasoo dhigo oo axdarat salaatu salaadiina ay soo xaadirto cuntadii kale waa lamid qadadii baa lamida gaajo hadday ku hayso sida raajixa afurka iyo ramadaanka iyo khaaskuma ahee waxaa weeyaan qofka hadduu cuntadaasi gaajo iyo baahi ay u hayso oo uu ka yaaban yahay hadduu salaada gala qalbigiisiina xagga cuntada jirto oo idin baa soo gelaya fabdau ku bilaaba bihi cashada ku bilaaba qabla an tusalluu intiina tukanin salaat almaqhribi salaada maqhrib waa haddii dee salaada maqhrib iyo cashada ileen waxaa la cashayn jiray maqhribka ama casharka xilligaasaa la cashayn jiray sidaasaana sixada iyo caafimaadka ku fiican ah, inaan marka la saaxanayo aan cunto la cunin oo inta laska ilaalin karo laska ilaaliyo xilligaas caafimaadka sidaasa ku wanaagsan oo la ifbaatiyey sidaasaana hadyigu ahaayo xilligaasaa cuntada la cuni jiray maqribkii iyo casaradii iyo xilliyahaas markaa dee cisho markii la gaaro cuntadii waa kaa degtay wa ilaa hadhow gaas iyo waxbaad sheegan walaa tacjaluu can cashaa'ikum cashadiina ka degdegina laa tacjaluudaas laba macnaa soo galaaya labadaba waa sax midda koowaad laa tacjaluu ha ka tegina ha haka degdegino haka tegina ta labaadna markaad bilowdaan intaad laba jeer ka ha ka tegina si fiican naftaada ooga qanci xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana ibnu numayr waxafs bn wakiic can hishaam can abihi can caaisha can inabiy sala allah alay waslam mid xadiid ibni cuyaynata can zuhri can anas xadaana ibnu numayr maxamed bn cabdilaahi qaal xadaana abi cabdullahi ibnu numayr xaa qaala xadaana abubakr bin abi shayba walafdu lah xadaana abu sama qaala xadaana cubaydullahi can naafic can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu nabigu yidhi idaa wudica cashaau axadikum aadkiin cashadiisa hadii lasoo dhigo waqiimat isalaatu dhinaca kalena salaadii la aqimo fabdau bilcashaa ku bilowda oo walaa yacjalana yuuna degdegin xakiin xataa yafraqa minhu ilah ka bogo soo maartid ilaa aad ka bogto waad wadaysaa xadana mxamed ibnu isxaaq almusayabi qaala xadaana anas bn yani ibn ciyaad can muusa bn cubata xaa xadaana haarun bn cabdillaahi alxamaal قال حدثنا حماد بن مسعلة عن بن جريج عبد الملك الحاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي عن ابن عمر عن النبي بنحو حديث وحلمده حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن اسماعيل ويانه عن يعقوب بن مجاهد عن ابن ابي عتيق ابن ابي عتيق محمد عبد الله عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عبد الرحمن كاسره وان ابو بكر abubakr sidiiq buu ka abtirsaday wuxuu leeyahay marka can ibni abi catiiq ibna abi catiiq cabdullaahi ibnu muxamed bin cabdiraxmaan bin abi eh, bakr sidiiq abubakr catiiq baa la dhihi jiray qaala wuxuu yidhi taxadadtu waan sheekaysannay ana aniga iyo walqaasimu qaasim qaasimna waa qaasim binu muxamed bin abubakr cinda caaishata radia allaahu canha caaisha oo eedadooda ayay ku ag sheekaysanayaan xadiian sheekaan soo qaadnay caaishana waa isku dhagaysanaysaa wa kaana alqaasim qaasimkaa wuxuu ahaa rajulan nin laxaana laxni badan nin laxni badan oo faseexo badnayn oo carabiga iyo jumalka aan sixin buu ahaa laxni buu gelgelinayay hadalkii carabiga uu ka hadlaayey waana ina maxamed bin abubakr sidiiq wey waa ninka uleeda fuqahaa sabca fi casri taabiciin ka mid ahaa xagga carabka iyo muxuu muxuuha luqadiisa laxni baa ku jiray wa kaana liummi waladin ah marka ku sheeg kaana wuxuu u ahaa oo dhashay liummi walad islaan ummi waladaho uu maxamed bin abubakar suriyaystay oo aan asalkeeda carab ahayn iyay hooyadii hooyadii aheedoo afkana waxaa la yidhahdaa afka hooyaa la yidhaahdaa afka afka hooyo hooyada unbaa ilmaha ababayso oo afka barta marka u horraysaba marka hooyadiiba xoogow yuu maarata garmaajo ah garmaajo kasoo barto ka soo garmaajeeyey faqaalat lahu caaishatu caaisha waxay ku tiri maa laka wiilkii canaantay maxaa kugu dhacay oom laa taxadau u sheekeynayn kamaa sida yataxadau u sheekeynayo ibnu akhii haada walaalkay wiilkiisa ibnu abi catiiqa su u sheekeen ma u sheekeey sidoo hadalka iska toosiso faseexada aad toosiso laxniga iska dhaaftid amaa inii baan ku dhaartay amaa inii anigu bay tiri qad calimtu waan ogahay min ayna utiita meesha lagaaga imaaday meesha lagaaga imaado laxniga ka keentay xagga aabba ma ahee waan garan haadaa wiilka ibn abi catiiqa addabadu waxaa edbisay ummuhu hooyadiis oo luqada ka saxday wa anta adiguna addabadka ummuka hooyadaabaa ku edbisay waa mataqaanaa hooyadaa miday tahay si adag buu canaamantay iska sax luqada bay tahy qaala faqaliba alqaasimu qaasim waa carooday wa adabba waa xiqdiyey calayha caaisha u xiqdiyey adabba ee xaqida calayhaa caaisha waa u xiqdiyey hooyadii iyo arintaa canaantaasu ka xanaaqay falamaa ra'aa markuu arkay isagoo isaamusan oo cadhaysan oo iscaburinaya lamaa ra'aa markuu arkay maa'idata caaisha caaisha xeedhadeedii xashadeedii iyo cuntadeedii oo qad uutiya bihaa loo soo wado qaama furuq buu yidhi waa istaagay cuntadaad markuu cunayu hoosta ka wataa waa kacay qaalad waxay tihi eyn xaggee u socotaa qaala usalli waan soo tukan qaalad waxay tihi ijlis war fadhiiso qaala inii usalli waan soo tukan baan ku yidhi qaalad ijlis fadhiiso qudaru ah qudar iyo fariisa bay tiri abaallaawe qudarka waxaa la dhaha abaalaawe qofka abaalka loo galay iyo wanaagga loo galay aan garanayna qudar la dhahaa intaan ku tarbiyeeyey oon tacliim ku baray oon dhinacna eedadaa ahay dhinacna umulmu'miniin aan ahay oo mu'miniin o dhan ixtiraamayso yaad afka ii tuuraysaa canaantaydii aad xajin laadahay ood xanibi laadahay oo aad maarata qaalan laadahay fadhiisay tiri abaal madhide ijlis qudaru innii samictu rasuul allah udarudaas waa munaada maxduufu min xarfinida oo udaru yaa udaru udarow inii samictu rasuul allah nabiga cala salaam baa noqoo yaquulu leh laa salaata salaad ooma jirto bixadrati acaam meel cunto la soo dhigay walaa huwa asaga oo yudaaficu reereebaya alakhbataan labadii xunxun la reebaaya ka saa'ili qof axad saa'il ahoo ku soo weeraray inaad iska difaacdo unbaad u diyaargaroobay salaad kuuma joogto marka kaadidii iyo saxaradii hadday ku weeraraan difaac baad geli marka wahuwa yudaaficu alaqbataan xilligaasna salaad ma jirtee waa inuu istifraaq sameeyo xadiidkaasaaba jiro cuntadina waa la keenay marka salaad ma jirtee fadhiisay tahi xaddaana yaxya bnu ayuub qutayb bnu saciid ibnu xajar qaaluu waxay dhahn xaddaana ismaaciil ibnu jacfar akhbarana abu xasrat alqaas can cabdillaahi bn abi xatiiq can caaisha radi allahu canha can nabiy bimilihi walam yadkur fi lxadiidi qisata alqaasa ma sheegin baabu nahyi man akala hawman wa basalan aw quraatan wa naxwiha wuxuu ku saabsan yahay nahyu man akala hawman qofkii toban cuna inaga ta ka dhignaa toon ariguna ta ka dhigaa man akala homa ninkii toon cuna aw basalan ama basal cunaa aw amase kuraasan kuraas cunaa kuraasku waa nooc asagana sida caleen leh oo dhuudhuudan weeye sida waxyaalahan hadda kabsar caleentii ay dhahaan oo kale ayuu shabbahaa kuraas wuxuu sheekhaanaga dhihi jira raxmatullaahi calayhi basalbaar buu dhihi jira aw kuraasan basalbaar marka laakiin haddii aan suuqa madiine tagay ee suuqu khudrawaat waan weydiiyey ninkii khudrada gadaayey wuu itusay bahashaasay u eg tahay kuraadka wax dhuudhuuban weeyaan wasaa u dhuudhuuban haddaad rabtaba sheekhi googala waad weydiin kartaa aw kuraatan aw naxwiha mimaa lahu raaixa waxa hadda ma laakiin u fiirso darsiga dhegeyso mimaa lahu raaixa wixii raayaxa leh ur leh oo idil kariihatun xun can xuduuri lmasjidi baa laga reebay nahyu man yay ku xidhan tahay waxaa laga nahiyey can xuduuri lmasjidi masaajidka inuu imaado qofka wax raayaxa oo uraya soo isticmaalay xataa tadhaba tilka riixu urkaa ilaa ka tagto wa ikhraajihi hadduu isu soo miqiiqo oo masjidkii imaado asagoo suurayana ikhraajihi in la saaro min almasjidi laga saaro ayaa isagana bannaanoo la bixiyo la yihahdo nooga bax masaajidka liannu dadkana waa dhibi malaa'igtana waa dhibaya basasha iyo toonta iyo kuraadki iyo xaaraan ma aha waa xalaal in la cunana way bannaan tahay laakiin maxaa la diiday markaad cunto xilli masaajidka soo aadaysaa cunin haddaad cuntana masaajidkaa imaanin amar ilaahi ay kaa guur weydo acdaaru takil jamaacay ka mid tahayo waartay jamaacad waad ka hari kartaa laakiin inaad la fiirsato ood jamaacad warkay soo dhawaato xabad aad afka ku tuurto basal ah ama toon ah si jamaacada oga hadhow tirada macduur baanahay kaana waa min alxiyal albaaila xiyalka baailkay ka mid tahay ayib xaddaana maxamed bn muana wazuhayr bn xarb qaala xadaana yaxya huwa alqadaan can cubaydillahi qaala akhbaranii naafic an ibni cumara ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal fii qaswati khaybar wuxuu yidhi man akala min hadihi shajara geedda ninkii cunaa yacnii toon toonta u walaaye falaa yaatiyana yuunan imaanin almasaajida masaajida yuun imaanin masjid khaybar markaas waa meel mawlac ah oo nabiga uu ku tukanaya maalmuhu joogay wey masaajid kale ma siheen masaajidda o dhan warka loo diidayo meesha dadka iskugu imanayaan qaala zuhayr fii qaswati walam yadkur khaybar ma sheegin xadana abubakr bn abi shayba qaal xadana ibn numayr xaa qaala xadana muxamed bn cabdillahi bn numayr walafdi lah qaala xadana abi qaal xadana cubaydullaahi can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi man akala ninkii cuna min hadi lbaqla qudaartan baqliga waa qudaartao dhan baa loo isticmaalaa khudrawaadna waa la yidhaahdaa gaar ahaan hadda waxaa loo jeedo galatay waa waxaa raa'ixada leh falaa yaqrabanna yuuna soo dhowaanin masaajidana masaajiddaanada xataa yadhaba riixuhaa urkeeda ilaa uu ka tago yacni wuxuu la jeedaa baqladan ahuuma toon buu u wadaa toonta wey buulka toonta iyo basashi iyo qudaar wanaagsan oo waliba manfaco badan baa lagu sheegaa laakiin waxaa la diiday waxaa weeye dadka ha ku dhibin intaa wey waxa la rabo iyo masaajidda iyo malaa'igta waxadaanii zuhayr bnu xarb xadaana ismaaciil yacni bnu culaya can cabdilcasiis huwa bnu suhayr qaala su'ila anas bnu maalik waxaa la weydiye canu howmi toontaa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lah nabiga alay slam wuxuu yidhi man akala ninkii cuna falaa yaqrabnaa yuuna noo soo dhowaan walaa yusalliyan yuunan tukanin macanaa maca annaga xaddaanaa maxamed bnu raafici wa cabdi bnu xumayd qaala cabdun akhbarana wqaala ibnu raafic xaddaana cabdurazaq akhbarana maxmed can izuhri can anas can ibni musayibi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam man akala ninka cuna min hadihi shajara geedan falaa yaqrabanna yuuna soo dhowaanan masaajidana oo masjidana masaajidka annaga ayadoo caaman soo ogaana masaajid oo dhan baa loo jeedaa ee masjidka nabiga khaasku ma aha walaa yuudiina yuuna dhimin wakaa cillado waa iidaa iidaha iyo dhibkuna mar walba iyo makaan walbaba mamnuuc wey waa la diiday walaa yuudiinaa biriixi athawmi toontaas urkeeda yuu nagu dhibin xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana kaiir bnu hishaam can hishaam idistiwaayi can abi zubayr maxamed bn muslim can jaabir bn cabdilaahi qaal nahaa rasuulu llahi wuxuu reebay sala allah alay wasalam can akli lbasari basasha iyo walkuraati basalbaarta in la cuno fahalabatna alxaaja gaashaa naga qaalib noqotay buu leeyahay jaabir wixii qaswi iyo duulaan jiraan cunto kale ay waayeen beero basal iyo toon ah ayay arkeen faakalnaa minha waxbaan ka cuncunay faqaala wuxuu nabigu yidhi man akala min hadihi shajarati geedan almuntina uraysa ninkii cunay falaa yaqrabanna masjidana masaajidkaan aynu u soo dhowaanin faina almalaa'ikata malaa'igtu tata'adaa way dhibaatoon waxaa dhibi mima waxaa yata'adaa minhu linsu insiga waxa uu ku dhibaatooda ee dhiba yaa malaa'igtana dhiba halka waxaad ka fahantay masjidka cidlada haddaa soo gasha hataa adoo toon iyo basal cunay lama ogolo masaajidka waa intaasoo malaa'ig joogto waxadadana abu daahir waxarmada qaala ahbarana ibnu wahbi ahbarana yunus an ibn shihaab qaala xadaana cadaa ibn abi rawaxin ana jaabir bna cabdillaahi qaala wa fii riwaayati xarmala wazacama wuxuu sheegay ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaala inuu yidhi man akala fuuman ninkii toon soo cuna ow basalan basal falyactazilna hanaga fogaado yuunan cunin ma dhihin nabiga calayh salaam ee markaas ayada ah haddii u amar hadda waxyaalahan hadda wax lagu gooye ee ilkaha iyo afka iyo lagu udgooneeye iyo qofka intuu cuna soo isticmaalo xaqiijiya inayna wax dhibaataa aynan markaasi jirin oo la xaqiijiya waxba dhibaataa ma laha haddii allaahumma tajashu'iisii iyo daacadiisa ayna dadka dhibaynin haddana oo uu soo daasoo daacaynin falyactazilna oo liyactazil masjidana masaajidkana ka fogaado walyaqcud fii beytihi gurigiisa iska fadhiyo intay ka baxayso halkaa ku tukado wa inahu uutiya waxaa nabiga loo keenay biqidrin baa loo keenay dhari ama saxan dabaqna waa la yidhaahdaaye yaa loo keenay fiihi khadrawaat ay khudaar ku jirto min buquul waxyaalo cagaar ahoo min buquulin khudaara yaa nabiga loo keenay cuntadiisii fa wajada laha wuxuu ka dhex helay riixan ur dadka kale masaajid unbay iska ilaalin iyo xilliga salaada way iska dhowri karaan laakiin nabigu calayhi salaam wax ka sokeeyaa jira arrintaas xilli kasta waxaa u imaan kara jibriil oo mucallimkiisa oo malaa'igti ka ah. u qiimo badna malaa'igta marka nabiga calayh salaam masjidkeliya maaheen asagu si gaar ah ayuu isu dhowri jiray fa saala wuu weydiiyey saxaabadii wuxuu yidhi maxaa ka soo suuraaya fa ukhbira waxaa loo sheegay bimaa fiiha min albuquur waxa ku jira begal iyo muxuuha qudaar soo suuraysa oo qudaartaasi basali waxbaa ku jira matoon faqaala nabigu wuxuu yidhi qaribuuha xagga u dhoweeya ilaa bacdi asxaabii buu yidhah loo dhoweeyo nimankaas siiya ayagoo xilligii salaadan way yar fog tahay jibriil la uma imaanayeen falamaa ra'owhu markay arkeen saxaabadii falamaa ra'aahu rasuulka alay slam markuu arkay kariha falamaa ra'aahu kariha aklaha nabiga alayh salaam markuu arkay lamaa ra'aa markuu arkay nabiga calayh salaam hu bacdigii oo kariha nacay aklahaa cunideedii bacdigii uu nabigu yidhi u geeya u dhoweeya yuu nabiga arkay isagoo cunayo ka maagay nabi maxamedba hadduu nacay anna ma cunayo ahaan buu marka uga istaagay markuu arkay nabigu qaala nabigu wuxuu yidhi kul cun adigu fa innii unaajii waxaan la faqaa oon la sheekaystaa man laa tunaajii axadaadan la faqinay axadkaas waayo waa oo jibriil ma dhigi kartid allah lanna allah subxaanahu wa tacaala yunaaji bihi ljamiic muminiintao dhan baad la munaajoonaysa waa soo marray mar dhow qofka tukanayo fa innahu yunaaji rabbahu taas hadda lagama hadlayo xilliga salaadda hadday fog tahay dadka marka waa cuni anigu waxaa mar walba ii imaan kara malku jibriil wey waxaana soo marray in almalaaikata tatadaa ow tadaa waxay ku dhibaatoon mima yataadaa minhu linsu binaadamka waxa dhibaya xadani mxamed bn xaatim xadana yaxya bnu saciid can ibni juraydi qaal akhbarana cada can jaabir bn cabdilah can inabi sala اlah alay slam qaal man akala min hadi lbaqla buquushu waa qudaarta ninkii cuna gaar ahaan afuuma toonta qaala maratan man akala albasala wahuuma ninkii cuna alquraafa israaciyo falaa yaqrabana masjidana inu soo dhowaanin fa inamaa yataadaa minhu maa yataadaa minhu binu aadam binu aadamka waxaa dhibaaya yaa malaa'igtana dhibaayeen dayib haddii marka basal iyo toon iyo kuraad qudaar xalaala weliba nafci iyo faa'iido bedanka ule iyo jirka iyo caafimaadka haddii la diiday wixii kale ee faa'iido lahayna uraya ka warraba maxaa ka mid a baalkii khabiirkaha ee ziyaarkaha iyo baalkii laga soo jijibiyey ee toont mxuu ahaa magaceed mxuu ahaa tubaakadii soo mahen iyo tubaakadiisii waxaasaa ka sii xun oo wuxuu isku darsaday inuu uraayi iyo inuu cudur wato qofkiina uu sixadiisa caafimaadkiisa dhibaayo dadkana uu bay-adooda qaribaayo bay-ada dadkan uu qarribaayo marka kaasa waxaa weeyaan qofka lagu arko in laga saaro masaajidka weeyaan oo laga laga fiijiyo waaya waa haddii suuragal tahay hadde oo wax dhibaataa ka imaanayno haddiiba haddee dhib ka weyn uu ka imaanay ayaduna waa wax kale naam xadana isxaaq bn ibrahim abarana maxamed bn bakr xa qaala xadaanii moxamed bn raafic xadaana cabdrazaq qaala jamiican abarna ibn jurayj bihada isnaad man akala min hadihi shajara ninkii geedan cuna yuriidu thoob bu walaaye walaa yakhshana fii masjidina ayuuna u imaanan masaajidkaanega soo gel laa yadkulu soo gel walam yudkuru basala walqurata ma sheegin waa la sheegay riwaayo kale xadani amru naaqib qaal xadana ismaaciil bnu culaya can iljurayriyi saciid can abi nadrta can abi saciidin qaala lam nacdu wax badan maanan sii joogin an futixat khaybar khaybar in la furay lam nacdu maanan sii gudbino wax badan maanan sii joogin maalmo gaajo daraara kadib an futixat in la furay khaybaru khaybar baana noo furay markaan muddo ka haynay oo xisaar ku samayna oon go'doominay ayagana ay adkaysteen intii muddaha sahaydii saxaabada sahaydii baa ka go'day sahaydii baa ka go'day ayaguna darbigoodii bay intay xidheen bay albaabkiina soo dhuujisteen oo iridkii soo xidheen marka gaasho adag baa saxaabada qabatay kadib baa futixad khaybar loo furay ilaahay baa u furay oo guushii bay gaadheen fa waqacnaa asxaaba rasuuliillah waqacnaa waxaan ku dhacnay asxaaba rasuulilaahi baan khasiisii oon ka wadaaye sala allahu alay wasalam fii tilka albaqla qudaartan afuuma toonta ah ayaan ku dhacnayoo wanaasu jiyaax dadkuna aad bay u gaajaysnaayeen ayaan cunnay faakalnaa minha waxbaan ka cunnay akla shadiidan si daran baan uga dhargnay uma ruxnaa waxaan soo aadnay ila almasjidi meel nabigu maalmahaasi mawlac ahaan uu sameeyey oo lagu tukado halkii baan soo aadnay fawajada rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu helay arriixa urki dadkiio soo wada daaqay basashii oo markaa kasoo kankamaya ayuu nabigu dareemay carradii jawi oo dhan oo wada toon ah faqaala nabigu wuxuu yidhi man qofkii cunay min hadihi shajarati alkhabiia shajaradan iyo geedan khabiiada ah suudheeraa khabiia mooyeene xaaraamnimo kufriga ma aha oo wax aan xaaraam ahayn baa khabii lagu magacaabaa walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun xoolahaada aad leedahay neefka liita khabii baa lagu magacaabi mana aha xaaraan waa xoolahaadii kasbu lxajaami khabii oo kale way ayaduna ayb marka munhaadi shajarat alkhabiia geedan xun ee uraysa shayan ninkii ka soo xunaa falaa yaqrabanna filmasjidi masaajidka inuu soo dhowaanin faqaala naas dadkiiba waxay dhaheen xurrimad xurrimad walla toonta waa la xarimay toon la xarim sidanay u qaateen marka hore fabalaqa daaka nabiya sala allah aleh wasalam arrinkaasaa nabiga gaarayoo waxaa loo fahmay warkaada nabi allaw toonta inay xaaraan tahay faqaala nabigu wuxuu ya ayuha naasu dado innahu laysa bi iima sugnaanin awooddaana malihi taxriimu maa axala allahu lii wuxuu ilaahay xalaaleeyey inaan xarimo aniga awooddaa malihi mana yeeli karo alxalaalu maa axala allah walxaraamu maa xarama allah wuxuu ilaahay xalaaleeyo maa xalaala wuxuu xarimo maa xaraama walaakinaha geedda waxaan idiin sheegayaa shajaratun waa geed akrahu aan riixa urkeeda urkeedaan nacaya oo saasaan u hadlay mooyeenoo khabiid u weliye lixurmatiha ma aha xaaraannimadeeda ma aha ta'adub fiiri nabiga sala allah alay wasalam can illaahi wa can sharci illaahi uu ka eedabsanayo ee mar walbaba uu naska iyo shareecada uu sugaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam in marka lagu degdega maaha waxaan waa xaraam ama waxaan xalaal walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum lkadib hada xalaalun wahada xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib in ilahay lagu been untaa imaanaysa xadana haaruun bnu saciid alayhli waxmed bnu ciisa qaala xadana ibnu wahbin akhbaranii camr bnu dinaar can bukayr bn ashad can ibni khabaabin can abi saciid alkhudriy ana rasuula allahi sala allah alay wasalam mara calaa zaraaca wuxuu nabigu soo maray mara calaa zaraaca masraca beer basali zaracata basalin beer basala yuu soo maray huwa nabiga iyo asxaabahu saxaabadiis riwaayadaa soo marrayna toon marka toon iyo basalba way lahayd fanazala naasun dad baa intay degeen dad baa degay oo minhum saxaabada ka mid ah intay ka degeen gaadiidkoodii ay beerti galeen faakaluu minhu way soo cuneen walam yaakul aakharuun kuwana maynan cunin faruxnaa markaasaan soo kacnay ilayhi nabigaan u imaanay mawlicii iyo masjidkii fadaca ladiina kuwii buu u yeero yidhi soo socda lam yakulu basara basasa aan cunin bu yidhi soo gala wa akhara wuxuu dibdhigay alaakhariina kuwii cunana wuxuu idinka bannaanka jooga xataa dahaba riixuha urka intuu ka tegaayo oo leedhay laga marayso hasoo dhawaanina layidhi idinka bannaankaa la isdaajiyey ta'adi iyo wax alla wax ummadda dhibaaya lama ogola mamnuuc wey wax alla wax ummadda dhibaaya oo raayaxo kariiha oo uraysa qabiisla'aanta xadaana maxamed bn muana qaal xadaana yaxya bnu saciid qaal xadaana hishaam xadaana qataada can saalim bin abi ljacad can macdaan bin abi dalxa ana cumar bn khadaab khadaba yowma aljumca maalin jumcuu khudbeeye cumar baa khudbeynaya radia allahu canhu fadakara wuxuu sheegay nabiyallaahi nabiga ilaahi sala allah alay wasalam nabiga calayh salaam wa ayaamihi siiradiisii ayuu saa u soo dulmaray oo ka sheekeeyey sala allahu calayh wasalam liannahu siirada nabiga calayh salaam iyo tilmaamihiisa oo laga sheekeeyo waa shay quluubta muslimiinta mar walba ku taagan wey in laga sheekeeyana waxay keenaysaa maxabada nabiga iyo akhlaaqdii nabiga calayh salaam ayaa laga kasban wadakara abaabakar abubakar isagana wuu sheegay khilaafadiisii iyo inuu ahaa isaguna calaa minhaaji nabiyi sal la alay slam waddadii nabiga uu ku socday labadii sano iyo muddadii yareeda u hayay qiimihii uu lahaayo wanaaggu wax ku maamulay qaala wuxuu yidhi innii ra'aytu waxaan arkay buu yidhi kaana diikatan waa markii uu xajka ka soo laabtay ee la dili doono muddo yar kadib waa la dilay cumar radia allahu canhu wuxuu yidhi inii ra'aytu waxaan arkay ka kaana diikan digaag wixii ood mooda naqaranii inuu ikawinayo alaaa naqaraati saddex kawin wixii ood digaag ikawinoo afku dhuubnaa gafurku dhuubnaa uu kaw iga siinayo yaan ku riyooday wa inii laa uraah oo ma arka ilaa xuduura ajali ajashaydii baa soo xaadirtay geeridaydi umaan u arkaa waxaa asaga ah in la diri doono oo uu geeridii soo dhowaatay ayaa la tusay wa ina aqwaaman dad marka wuu dardaarmayaa dardaaran weeyaan way in ballanbuuna soo qaaday xajka gudihiisa u damca inuu hadlo oo dadka qaar oo abubakar xukunkiisii wax ka sheegay oo yidhi waxay ahayd si aan looma dhannayn looma dhannayn oo si boobsihiis ah ayaa la sameeyey hadduu dhintana cumar hadduu dhintana rag baan haynaa oo muraashaxiina waxyaala noocaasay dheheen xadiidkii fi saxiix bukhaari ku yaallay tii uu daba joogay oo inuu mino ka istaago u damcay waxaa ka reebay cabdiraxmaan bin coof oo yidhi meeshan ummadoo dhan ba iskugu timid caamaa imaatay dadaan hadalkaada maxalkiisa iyo mawqiciisa dhigi karin oo si sax aan ah u fahmi karin baa ku jira hadba warad dabagedisan oo si khalada loo qaatay yaa baadiye iyo beledba lama aadi marka waxaad yeeli madiine iyo daartii caasimadii ku noqo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabu shuuradii iyo casharatulmubashiriin wixii ka haray dadkaasaa warkaada fahmiye waxaad rabto inaad ka hadasho meeshaas la ciirso oo la aad waayahay buu yidhi jumcadii u horraysay waa ka istaagay marka marka wuxuu yihi wa inna aqwaaman dadbaa ya'maruunani waxay amrayaan an astakhlifa inaan qof magacaabo dad baa ileh qofka kaa dambeyn doona haddaad dhimato sii rashaxo sii magacow wa allaha ilaahay lam yakun ma aha liyudiica kii dayacaya liyudayica ilaahay ma dayacaya diinahu diintiisa ilahay diintiisa ma dayacaayo ummaddana ilaahay ma dayacaayo madax la'aanna ilaahay kama tegaayo ummaddu madax bay lahaan iyo qaa'id mar walbaba laa yasluxu nnaasu fawda laa suraata lahum dadku inay fawda aan madax dhahayn ay noqdaan dee wax suubado oo saxa ma aha walaa suraata idaa juhaalahum saadu hadday kuwa juhaashae caamada ah een xalaal iyo xaq kala garanaynin oo xuquuqda biniaada ummadda aan fahmaynin ee shareecada maaragtay ayna reebaynin kuwa haddii madax laga dhigtana khayr meesha ma yeelo iyaduna marka madaxlahaana lama joogi karo nin madax ahoo aan alla yar rasuul iyo diin midna ayna reebayninna aqoonna aan lahayn oo si halaagsanna kaana munaasab maaha in ummadda ay madax ka dhigtaan wa in allaha lam yakun liyudayica diina ilaahay diintiisa inuu dayaco ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ma dayacaayo walaa khilaafatahu khilaafada iyo madaxda iyo khilaafadana ma dayacayo qiyaadada mar walba way jiri wala ladii bacaa bihi nabiya wala ladii kiina ilaahay ma dayacayo iyo sunnadii iyo diintii uu bacaa bihi la soo bixiyey nebiy o nebigiisa ma dayacayo sala allah alay wasalam fain cajila bi haddii ugu soo degdego amrun amar oo wax ugu soo kediyo geeri ugu soo kadiso haddaba waxaad ogaataan falkhilaafatu khilaafadu shuuraa shuura weeyaan waa laga tashan bayna haaulaa'i sita lixdanaa golaha sare ah ee muxuuaha cumar radi allahu canhu la tashan jiray ee dadkii nabiga jannada ugu bishaareeye tobankaha ka soo hadhay lixdan ayaa yaa arrintaasi ka tashan ka talin yay ahaayeen dalxa waa cuثmaan cabdiraxmaan bin coof wa dalxa wa sacd bin waqaas wa zubayr ibn cawaam naam sacd bin waqaas cali baa ka cali bin abi aalib lixdaa wey laakiin saciid binu zayd baa toddoba ku ahaan lahaa saciid binu zayd ibnu nufayl iyo cumar bin khadaab cumar bin khadaab binu nufayl imadeer bay ahayd qaraabana way ahaayeeno walaashiiba marka uu ka reebay wuxuu yidhi siaan loo dhihin cidda oduu soo geliyey waa ka reebay lixdaas aladiina lixdii tuwufiya rasuulula nabiga la oogsaday calayh salaam wahuwa asagoo canhum raadli raalli ka ah lixdii nabiga asagoo raalli ka ah uu dhintay lixda ka tashadaano yaa ummadda hogaamin markaa dhintay wa innii qad calimtu waxaan ogahay anna aqwaaman dad inay yadcanuuna durayaan fii hada alamra madaxnimadan tii abubakar bay dureen taydana way durayaan khilaafadii bay ka soo horjeedaan cali baa lahaa shiicada iyo raafidada wararkii ay ku hadli jireen yaa nawaadkiisii iyo bilowgiisii asaaskiisii meelaha ka soo bilowday ana aniga dad baa wax ka sheegaya madaxnimadayda iyo tii abubakar dadkaasoon ana aniga darabtuhum ku garaacay biyadii gacantayda haadihii eetana cala lislaami islaamnimada dadaan gacantayda ku garaacay oon edbiyey oon islaamnimada sabab oogu ahaa inay soo galaan ayaa maanta afka ugu soo taagaya madaxnimadu wax ka sheegaya fain facaluu dalik hadday warkaas sameeyaan fooma keenaan fa ulaa'ika kuwaas waxaad ogaataan acdaa'ullahi cadow ilaahay inay yihiin alkafaratu gaala ah adulaala oo baadi ah saasuu ku xukumay ulaaika acdaaullahi alkafaratu dulaal maxaa yeelay waxay khilaafsan yihiin abubakar iyo cumar iyo khilaafadii islaamka iyo qiyaadadii ummadda iyo midnimadii islaamka intaasay ka hor imaansan yihiin gaalo fallaaga ah wey marka uma inii anigu laa addacu bacdii gadaashay kama tagaayo shayan wax ahama cindii iga walbahar badan min alkalaalati masalada kalaalada la yidhaahdo kalaaladu waa qof inuu dhinto wax asalkiisii iyo wax farciisa midna una ka tegin aabbiya hooyana ma joogaan wuxuu asaga dhalo wiilad iyo gabdhaha midna ma joogaan qaraabadiisii iyo walaalihii unbaa jooga masaladaas uu leeyahay kabata laa addacu bacdii shayan ahama iga walbahar badan cindii min alkalaala kalaalada maa raajactu kuma celcelinin rasuulallah nabiga calayhi salaam fii shayin wax maa raajactuhu saan ugu celceliyey filkalaalati masalada kalaalada in badan baa nabiga ku celceliyey wamaa aqlada lii iguma adkaynin nabiguna fii shayin wax maa aqlada lii si igu adkeeyey fiihi masaladan nabigana waa igu adkeeye wuxuu yidhi mar masaladan waa sahlan tahaye maxaad u fahmi laaday aayad qur'aana ka hadlaysa waa ka waa lagu caddeeyey cumarna radia allaahu canhu ile waxaa weeyaan fahamka ilahay baa iskale shareecadii kale ee ka adkeed buu fahamsan yahay radia allaahu canhu masaladaasu si gaara isu kor istaagay u dul istaagay oo faahfaahin badan in badan uu raadiyey oo xogow wax uu maarta ka qabay in maarta loo caddeeyo marka nabiga calay salaam wax iska waadixa ah, oo la fahmi karo oo haddii kalaaladan asal iyo farac midna ayna jirin walaal hadday jiraan meesha inay casaba imaanaysoaaahaadday adi aad walaasha dhexlaysa iyo hadday ayaga ay ku dhexlayso labadaba aayadda u dambaysa suuratu nisa ayuu ilaahay ku sheegay subxana wa tacaala yastafsuunaka fi nisa qul illahu yuftiika yaftatuunaka fi lkalaala qul ilah yuftiikum fiihina yastaftuunaka fi eh, lkalaala qul illaahu yuftiikum markaasa waxaa lihi in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu uktun falahaa niصfu maa taraka falahaa niصfu maa taraka marka soo maarti hadduu dhinto oo walaashii uu ka dhinto walaashaasi nisbay qaadan waxay nisu qaadanaysaa owlaadna maba aayaddaa sheegtay inay nis qaadanaysana waxay tusaysaa asal inuusan jirin meeshii wahuwa yaruuha in lam yakun lahaa walad asagana ayadoo xoolaheedoo dhanba wada dhaxlaya haddayna carruur lahayn wax hadda carruur ayna lahayn aabbihi hooye waalidna una jirin asagana waa wada marka masaladaas sidaa aayaddaasaba sheegtayo wayna caddahayoo ilaahay baada wuxuu yidhi yubayin allahu lakum an tadiluu ilahay baa inay caddeeyey subxana wa tacala laakiin cumar radi allahu canhu weli wuxuu leeyahay waxbaa iigu dhiman radi allahu canhu wa xataa dacana nabigu wuxuu muday biisbicii fartiisa fii sadrii xabadkayga ayuu farta saa igaga dhuftay oo ku canaantay oo yidhi faqaala yaa cumar alaa takfiika miyayna kugu filleen aayat sayf aayaddii soo degtay xilliga jiilaalka allatii fii aakhiri suurati nisa suuratu nisa aakhirkeeda ku sugan wa innii anigu buu leeyahay cumar in caysh haddaan sii noolaado aqdi waan xukumi oo waan faahfaahin fiiha masalada kalaamada biqadiyatin faahfaahin oo yaqdii bihaa ay ku xukumaan dadku man baa ku xukumi yaqra'u lqur'aana qur'aanka yaqaana iyo waman laa yaqra'u lqur'aana qofaan qur'aanka aqoonin xukun cad oo faahfaahsan iyo sharax cad ayaan sharxayaayoo qofka qur-aanka yaqaana aqooninba ay wax ku waan faahfaahin doonaa buu leeyahay uma qaala wuxuu yidhi cumar allahuma inii ushiduka waxaan ku markhaati gelinaya calaa umaraa'i alamsaar dadka madaxda ahee magaalooyinka madaxda nooga dhigay ru'asaa umaraa'u lwilaayaat dadka wilaayaadka iyo gobollada madaxda nooga dhigay dadkaas ilaahu adigaa ku marhaati gashanaya waan u dhiibay xilkii dardaaranna waan raaciyey wixii ay khaldaanun aniga aanan ogeen arrintaas ilahu adigu mamaraatika oo la socda wa innii anigu inamaa bacadtuhum waan diray calayhim korkooda liyacdiluu inay cadaalad u sameeyaan calayhim dadkii racyadaha yaan aniga farriintaasaan raaciyo cadaalad sameeya si xaqa dadka ku maamula kow waliyucallimu nnaasa dadka inay baraan diinahum diintoodana ayagana amar baan siiyey oo ninka madaxda ah waxaa mas-uuliyad iyo xila ilaahay saaray waxaa kow ka ah inuu dadka diinta baro cadaaladna ku maamulo inuu dadka diinta baro cadaaladna ku maamulo dayib oo adduunyada waxaa ka horraysa diin oo asaga dadka ku hogaaminayo isagana marka waa hogaan fiican buu noqon wa sunnata nabiyihim nabigooda sunnadiisa sala allah alay slm inay baraan ayaan aniga la diray wa yaqsimu fiihim middaal saddexaad yaqsimu inay qaybiyaan fiihim dhexdooda fayahum faygooda xoolaha haniimada ah iyo xoolaha baytulmaalka ee muslimiinta ka dhexeeya in dadka ay u qaybiyaan oon la haysanin dadkao baahan qodobka afaraad wayarfacuu inay iisoo koryeelaan ilaya aniga maa ashkala calayhim wixii ku adkaada min amrin umuurtooda ay fahmi waayaan inaanay ii soo celiyaanna waan amray wax kasta lama soo celin karaan ayagaa maamulo salaaxiyaad iyo awoodbaa la siiyey laakiin wixii ku adkaada inay ku soo celiyaan maqarka iyo masdarka iyo cumar radi allaahu canhu si aan markaasi go'aan uga gaaro wixii nas aana nas loo raaciyo wixii kalena ijmaac iyo shuuro loogu xukumo uma inakum ayuhannaas dadowguleh cumar khudbad inuu wataa taakuluuna shajaratayn laba geed baad cuntaan waa maxalushaahidki laa araahumaa aanan arkin shaahidkii weeyaan laa araahumaa aanan arkin ilaa khabiiatayn waa laba geedoo xunxun uraya haadabasasha dhacdi wa wahoma iyo toonka weeyaan waa khabiid oo in markaad soo cuntooda urba way uraayaan baa laga wadaa laqad ra'aytu rasuul allah nabiga calayh salaam baan arkay idaa wajada riixaha urkeedii markuu dareemo min arajuli nin ka helo fi masjidi masaajid ku jira hadduu qof ka soo uuriyo masaajidka dhexdiisa amara wuxuu amri jiray bihi biikhraajihi in la bixiyo fa ukhrija waa la bixin jiray ila albaqiic baqiic baa la geen jiray bannaan weyn buu ahaa haddana qubuurtii madiina ayaa yaa lagu xabaalaa faman akalahaa akalahumaa ninkii cunaa geeddaasi iyo labada geed basasha iyo toonta falyumitkumaa ha dilo dabkhan karin haddii la kariyo urki iyo suudhi baa ka jabaaya ama haddii aad cunto iyadoo ni oo qaydhiina way suuri masaajidkii iyo dadka ha ku dhibin xadaana abubakr bn abi shayba xadaana ismaaciil bn culaya can saciid bn abi caruuba xaa qaala xadaana zuhayr bn xarb waisxaaq bn ibrahim kilahuma can shabaaba bn sawaar qaala xadaana shucbatu jamiica qataada fi hadi isnaadi midla qa wax lamida ayuu sheegay allah aclam bilahi tawfiq